الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كتاب كتاب المكاتب wuxuu ku saabsan yahay mukaatabkii mukaatab iyo mukaatib labadaba way banaan tahay oo wej bay mid leeyihiin haddii la yidhaahdo mukaatab addoonkiibuu ku dhacayaa la kitaabeynayey mukaatib haddii la yidhahdana waa sayidkii wax kitaabenayay kitaabaduna waxaa weeyaan tacliiqu cidqin bisifatin calaa mucaawada maksuusa in xorayntii addoonka la xoreynayey lagu xidho tilmaan gaar ah wixii ciwad la kala qaadanayo oo sayidkii loo soo celinayo dhaqaalo ixdaa wasaa'il alcidqi bay ka mid tahy wadiiqooyinka iyo wadooyinka addoonka lagu xoreeyo waxaan soo maray abu hurayra oo leh huwa xorun liwajhi illaah markii habeenkii uu safar dheer soo galay hijradii isagii addoonkiisa kala dhumeyn yaa laylatan min tuulihaa wa canaa'ihaa calaa annahaa min baldat اlkufri najatsi waa kii lahaa markuu addoonkiisa arkay wuxuu yihi huwa xuru liwajhi اllah ilaahay dartii baan u xoreeyey wax uu ku xoray ma jirto waxaa jirta umulwalado waxa la yidhahdaan soo maray sayidka addoontiisa hadduu suriyaysto ilmo u dhasho markay uu dhinto waa xoroobaysaa addoontii ra-sumaalkii ka xoroobi waxaa jirta ninkii shurakada kamid ahaa ee qeybtiisa xoreeyey in inta kalena inuu israaciyo ay laazim tahay hadduu xoolo leeyahy haddii kale istusciya alcabdu calaa hayri mashquuqin calayhi istusciya alcabdu hayra mashquuq caleyhi soo la dhibaynin waxaan soo maray mudaber oo sayidka ole anta xurun bacda mowtii markaan dhinta kadib xor baa tahay oo hadhow huluthulmaal ka xoroobayo tannana ayaduna waxaad kamid tahay wasaa-ishii bay kamid tahay mukaatabka in sayidkiisii uu addoonkiisii yidhaahdo waxaad adi keenta ku xoreynaya caqdigaasna waxaa weeyaan laazimun min darafin wa jaa-izun min daraf cuquuday dhahaan wey ilan cuquudda waa laazimu darafayn iyo jaa-izu darafayn iyo laazimu min darafin jaa-izu min daraf saddexaas qaybiyaan yacni laazim waxay ku tahay sayidka hadduu afkaa ka afkiisa ka soo baxo oo uu yidhaahdo mukaatab baa tahay dhaqaalahaasaad ku xiran tahay haddaad keentana xor baa tahay kama noqon karo ilaa idaa cajaza alcabdu can wafaa'i maa calayhi min alkitaaba in addoonkii uu kaba cajizo wixii keen la yidhi oo uu ka riba waayo waa gaar laakiin dhinaca addoonka markii la fiiriyo waa jaa-isu daraf jaa-is weeyaan oo hadduu dabco yidhahdo aniga raalli baan ku a inaan addoon ahaado oo ligu tasarufo oo waxba aanan xoroobin waa ka noqon karaa saa kitaabadii masaladaasu ka hadlaya musanifku raximahullah masaa-isha ayada ee ku saabsan kitaabada baabun wuxuu ku saabsan yahay imu man qadafa mamluuka addoonkiisii qofkii qadfaa oo zina ku sheegaa oo yidhaahdo yaa zani dembigiisuu ku saabsan yahay baabka asaga ah ama tarjumadaasi laysa taxtaha xadiid wax ka hooseeya oo xadiida oo loo soo qaatay ma laha kitaabu alxuduud bu wuxuu ku soo arooriyey uu ku aroorin doonaa baabu qadfi lcabdi addoonkoo la qadfo halkaa waa ku keeni doonaa xadiidkii nabiga alay slam uu yihi ninkii addoonkiisa qadfa oo zina ku sheegaa wa huwa bariiu mima qaala julida yowma alqiyaama julida yowma alqiyama maalinta qiyamaha la jeedlayaa oo xadda laga oofinaya kaas marka waa munaasab uu yahay baabkaas laakiin halka hadda dee kitaabahan hadlaynay qadaf iyo arrintaas kuma jir meesha marka waxaa dhici karta in ay xagga nusaakhda iyo dabacaadka iyo kuwa waraaqiinta wax qoraya ay ka dhacday waxaa kaloo dhici kara musanifka raximahullah markuu baabka qoray isagoon xadiidkiisi sheegin inay maaragtay u suuroob weyday oo maniyada iyo geerida ku dhacday xaqiiqadat lamri ilahay baa og baabka munaasabka uu yahay waa kitaab alxuduud baabu qadfi lcabdi halkaasna waan ku iman doonaa in allah baabu lmukaatabi wa nujuumihi fi kuli sanati najmun mukaatabkiibuu ku saabsan yahay addoonkii la yihi waxaa haddaad keento xor baa taa mukaatab la yihahdaa waxbaa loo qoray qoraal baa la sameeyey muddooyinna waa loo qabtay wa nujuumuhu iyo in loo zamaneeyo o loo madaleeyo fii kuli sanatin sanad walba najmun madal najmigu waxaa weeyaan waa waa ajal ajal iyo muddo wey waa sida buyuucda la yihahda beecu mxuu ahaa Eh, aqsaadka oo kale ah, waxaas inaad intaa intaa kukento muddada kuento muddada kukento bishiiba intaa sanadkiiba intaa la yihahdo ayaa waxaa la yihahdaa nujuum carabta waagi hore waxay isticmaali jirtay oo wax ku xisaaban jireen xidigaha xidig hebel markuu soo dhasho ururka markuu soo baxo xilligaasa waxaadi ku siinaya ama waxay isinaysaa marka hadda waxaa laga hadlayaa un sanad walbaba muddo inuu maaragtay laxadeeyo oo la yidhaahdo waxaan kaa rabaa toban kun inaad keento laakiin waxaad ku keenaysaa sanadkiiba kun baad keeni toban sano markay dhammaato xoolihii iska soo wareeji adigana xor saa ku noqo wanujuumahu iyo muddooyintiisa fii kuli sanati najmun xilli loo loo mudeeyo arrintaasu ka hadlaya wa qowli اllaahi tacaala wa baabun taasi ku cadfanta qowlihi tacaalana waa ku saabsan yahay waa la yidhi wاladiina ybtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanukum fakatibuuhum in calimtum fiihim khayra waaatuuhum min maali اllahi aladii aataakum wاladiina kuwa addoomihiina ka mid ahe yabtaquuna alkitaaba dalbaaya kitaabada iyo in lagu xoreeyo xoolo ay keenaan oo munwajama oo muddo loo madareynayo kuwa dalbaaya mimaa malakat aymaanukum kuwa gacmihiina ay hanatay addoomahana ini ay ka mid ah kuwa ayagaa fakaatibuhum kitaabeeya waa in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayran khayr haddaad ku ogaataan khayran taasaa la isku hayaa ma xoola ma diin iyo akhlaaq iyo kasab dayiba inuu kasban karaa karti iyo waxqabad miyaa saliimulacdaa iyo xubnihiisa inay nabad galeen miyaa haddaad khayr ku ogtahay oo dhaqaalahana uu iska bixin karo asagana nin ismaarayn karo oo danihiisa qabsan karo uu yahay wixii uu ku yihahday ugu xoreey ka aqbala oo ku kitaabeeya buu alleh laakiin hadduu yahay qof faasiqa oo haddii ummadda lagu sii dhexdaayo asagoo xor ah isagoo addoonaba ah lahayn leeyahay xor haddii laga dhiga ummadda dhibaato u geynaya lama lama kitaabenayo waa lahaynaya hadduu yahay mid maayac oo dayac oon tabarba lahayn waxbaba karabsan gelin intaas sayidkiisaas uu ku dhex nool baaba wax u ah asaguna sidoo kale lama kitaabanay in calimtum fiihim khayra wa aatuuhum siiya min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilahay ina siin wax ka siiya xoolaha siintaas waxaa loola jeedaa haddaad tiraahdo toban kun baan kaa rabaa toban sanana ku keen sanadka u dambeeya waxaa laleeyahay maxaa kuu soo haray sanad meeqaa kuu soo haray kun shilin kunkaasi waa macfu ah, in wax kamida wixii lagu kitaabeeye loo loo cafiyo oo loo saamaxo ayaa loo wadaa culmadan waxay yidhahdeen sanadka u dambeeyaa fiican si uu xornimadiisi dirba ugu degdego ah, oo markaa tidaahdo meeqaa kusoo hadha intaa soo maaha intaa waa laga cafiyey ooda markaasbu waa jabin waa dhaqaaqaya waa farxaya ayb wa qaala raaxu raaxu wuxuu yihi can ibni jurayjin wuxuu ka wariyey qultu licaطaa waxaan ku yidhi buu yidhi awaajibun calaya korkayga waajib miyuu ku yahay idaa calimtu haddaan ogaado lahu addoonkan maalan xoolaha haddaan u ogaado an ukaatibahu inaan kitaabeeyo hadduu xoolaba leeyahay uu isku xoreeyo o isku furdaamiyo inaan dha xoolaha dadkeeto xor baa tahay waajib bay igu ta qaala wuxuu yihi ninka la yihahdo caطaa maa uraahu ilaa waajiban wax kale oo ma arka inay waajibtaan u arkaa buu yihi liqowlihi subxaanahu wa tacaala fakaatibuhum wاlamru اmujarad can اlqaraa'ini yufiidu اlwujuub kol haddii amar laiska iطlaaqo wax qaraa'ina oo sunanimo u riixaysana aysan jirin waajibka lagu xumbaaraya qarinana ma hayno marka wuxuu leeyahay maa uraahu ila waajiban waa waajib waxay culammadu dhahaan kitaabadu waxay kamid tahay cuquuda calaa khilaafi lqiyaaska ah alaa khilaaf waxaa weeyaan addoonku cinda alqaa'iliina waa khilaaf hadal baa ka jire kuwa leh kuwa leh alcabdu laa yamlik addoon xoolo maba yeesho ayay ku leeyihin se isagaa maalo laleeyahay isagaa maalo laleeyahay se xoolo yeelanay ninkii marka aan xoolada mulkin karin in la yidhaahdo xoolo keen oo isku xoree qiyaaskii buu khilaafay bay dheen ah laakiin inuu addoonka xoole yeelan karaa xoog badan sababtoo ah adilada ku cad man baaca cabdan lahu maal famaaluhu lilbaa'ici ilaa yashtarda mubtaac lahu maal baa lihi xool yeelan karaa naam wa qaala camar binu dinaar camar binu dinaar baa wuxuu yihi qultu licadaa waxaan ku yidhi ataahuhu can axad ma qofaad ka warinaysaa jira waa kaad leedahay waajib baan u arkaaye inay waajib tahay ma wax daliila u haysaa qaala wuxuu yihi laa maya marka hore waa ka istaagay maya buu yihi daliil cad oo maayo uma akhbaranii wuxuu ii sheegay buu leeyahay ana muusa binu anasin cada ahbarahu inuu u warramay ana siriin duqi siriin dhihi jiray waa moxamed binu siriin aabihiis oo addoon ahaayo anas binu maalig baa lahaan jiray sa'ala wuxuu weydiistay anasan anas buu weydiistay almukaataba mukaatabuu weydiistay oo wuxuu yihi anasow xore xoolaan ku siinay wa kaana wuxuu ahaa siriin kaiiralmaali nin xoolo badan in calimtu fiihim khayrinti waa laga helay fa abaa waa diiday anaso wuxuu yihi gacantayda ka bixi maysid fanalaqa wuxuu aado ku dacweeyey ilaa cumar bn khaaab radia allahu canhu cumar buu ku dacweeyey waa xilligii cumar khilaafada uu amiirumuminiin ahaa faqaala cumar baa wuxuu yihi kaatibhu kitaabe ninkan hadduuba codsaday xoolo u haysto dee xoolahaasi ku shardi wixii aad ku shardisaan ha keena ha xoroobo fa adaa waa ka dida anas cumar hadalkiisii tawjihiisi fadarabahu cumar baa garaacay bidira diradii ku garaacay bikasri daali dura la dhaho jawharti wey waa jawhartii iyo alaxjaar alkariima iyo waxaasa dura la dhaha marka bidira dhangadi ul waxay ahayd laga sameeyey maqaar ul maqaar laga sameeyey bay ahayd shaabuug ah qofkii marka lagu xallin waayo oo garan waayo e, nasiixada qaadan waayo oo nusuusta ay qancin weydo tana qancin marka man lam taqnachu اlkutub aqnacat اlkataa'ibu bay dheer ninkii kutubta qancin weydo kataaib jamcu katiiba ciidan baa lagu kicinayaa wy manaha oka marka cumar radi allahu canhu ushiisaba ku garaacay wayatlu cumar markaa uu garaacayo ma meel cidlahan u taagnaa daliil buu haystaa ku garaacaya wuxuu leeyahay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra aayaddaas ku dhaqan buu leeyahy fakaatabahu anas radi allahu canhu waa kitaabiyey jid kale oma banaana cumar hadduu kala helo aayaddaas ilahay xaggeed ka maraysaa baa layidhi kitaabeeya haddaad khayr ka ogtihiin khayra waa le siriin xoolu leh waa nin ismaalayn kara oo khiyaaroo sharaf badan wa qaala baa wuxuu yihi xadaanii yunus can ibni shihaabin qaala curwatu qaalat caaisha radi allahu canha ina bariirata gabadhii bariire ahed maslatukitaab markaad maraysa bariira waa kugu soo meela aad loogu soo arooriy ka gabadhii bariire aheed dakhalad calayhaa caaishay usoo gashay tastaciinu ayagoo kaalmo weydiisanaysa fii kitaabatiha xoolihii lagu shardistay ee lagu xidhay wa calayhaa korkeeda waxaa ah kamsu awaaqin khamsu awaaqiya shan wiqyadood oo nujiman la madareeyey calayhaa korkeeda fii khamsi siniina shan sano lagu madareeyey shan sana la yidhi ku keen shan wiqyadood wiqyaduna waa wasnu arbaciina dirham afartan dirham wey marka afartankaa diraan an sano shan sano oo shanta waqiyadood oo mid walbaba afartankaa shan sano ku dhame ba la yidhi sanadkiiba hal waqiyaad keen <clears throat> macanaheed waxaa wey sanad shan sana markay dhamaato waa inay xorowdaa hadday wixii keento waxay marka gabadhu tiri tashawafad lilcidqi inay xorowday dirba u hanqaltaagti xoolaba intaad aruursato muslimiinta dhex marto mutabariciinta iyo muxsiniinta iyo ahlu maa dhex martid bay tiri tolkaa kuma gado afkaadu gabin markaas caaishay u timid radia allahu canha khayr badneed fa waxay tiri lahaa caaishatu waxay ku tiri waay tii caaisha i kaalmee oo waxaan igaba hormariba igaba shub faqaala laha caaisha waxay tihi wanafasat intay ku faraxday fiiha warkaa ay sheegtay caaisha ku faraxsan oo fursad u aragta oo jeclaatay arkaa ayadaa ku jeclaatay tanfiis iyo farax iyo gabadha ayada inay kulmada ka fayda ayadana ku faraxday yaa waxay tihi arayti waxaad ii sheegtaa bariiray in cadadtu haddaan u tiriyo lahum ayaga cadatan tirin waaxidatan oo keliya ah ayabiicuki ma kugadayaan ahluka ehelkaada oo faactiquki deena aan ku xoreeyo fayakuuna walaauki walahaadan li uu ihaari saa ma la bay tii ijraadkaasi ma soo mari kartaa inaan wixii o dhan ba ayagu shan sana isugi lahaayeene hadda aan shantiba siiyo shanti luqyadoodba kadib deena aan markaan kaa soo gacantooda kaa bixiyo oo gacantooda soo gasho aan ku xoreeyo walahaadi marka aniga ku xoreeya aan yeesho qaraabanimada iyo xiriirka ka dhalanaya xoraynta waa sida nasabka qaraabada nasabka oo kale wey limatun kalimati nasab ee qaraaba ka qaraabati nasab waxaa ka dhalanaysa inay isku dhexlaan waxaa ka dhalanaysa xagga nikaaxii iyo werihii iyo masaajishaasa ka dhalan waxaa ka dhalanaysa diyaad hadday imaato caaqiladii xoolaha bixin jirtay yaa lagu dari marka walahada aan yeesho fadahabad way tagtay bariiratu bariira ilaa ahliha ehelkeedii bay tagtay ee aaday maana tasmiyat mxuu ahaa almawaali tasmiyat almawaali ahlan in lagu magacaabo dadkii mawaalida ahe addoonka iskale ehel lagu magacaabo yaa laga qaadanaya dadkii lahaabaa loo jeedaa facaradad waxay u bandhigtay daalika warkaas calayhim korkooda caaisha waxiinayna siin walahayina caaisha yeelanaysa qaata faqaaluu waxay dhaheen laa maya ilaa an yakuuna lana alwalaau in welihinu ahaan mooyaane xoolihii caayishaa soo shubto annaga marka aan ku xorayno annagoo xoolihii qaadanay qaraabada annaga ma ahaanayno naga tegi maysid bay dheen nagama tegaysid xoolihina waan qaadanayna qaalat caaisha waxay tihi fadakaltu calaa rasuuli illahi sala alla alay slam nagaan u galay fadakartu dalika lahu arrinkaasaan u sheegay inaan isqaban laanahay qoladan iyo aniga faqaala lahaa rasuulu lahi sal slam ba wuxuu ku yihi caaisha ishtariiha gabadha soo gad faactiqiiha xore warkooda dheg ha u dhigin washtarii riwaayada soo socoto waa kuu nabiga alay salatu wasalaam yihi yani waxay sheegayaan iska dhegayso waa wax aynan helaynin wey wayna ka baxan yihiin way og yihiin qofka wax xoreeyo inuu walaha yeelanayo qaraabanimada ee intaa soo gado gabadha xore fa inama alwalaa walaha waxaa unkeliya iskale liman actaqa qofka wa xoreeya walaha iyo qaraabanimada iyo waa ka dhalanaya isaan iyo sabafalka ka dhalanaya xoraynta qofka wa xoreeya iskaleh ee kii xoolaha la siiyey loogu dari maaye uma qaama rasuululahi sal slam baa istaagay faqaala wuxuu yihi maa baalu rijaal rag xaalkood muxuu yashtariduuna shardisanaya shuruudan shuruud laysat fii kitaab illah ee fii sharci illaahi wa diinihi kitaabka ilahi iyo sharcigiisa iyo diinta aan ku jirin dadka shardisanaya maxay rabaan man ishtarada ninkii shardista shardan shuruud laysat fii kitaab illah kitaabillahida qur-aanka waa kasii caamsan yahay waxyigii iyo shareecadii iyo diintii o dhan ba maanta loola jeedaa fa huwa ninkaas shardiga diinta khilaafsan la yimid shardigiisaasi baailu baadil wey shardullahi ilaahay shuruudiisa yaa xaqu xaqnimo badan oo mudan in la qaato wa uthaqu ayadaana xoog badan oo curwatulwufqa ah ayadaa adag oo in la qaato mudan oo lagu kalsoon yahy marka wax kastaba adi haddaad shardisato si kasta wax u adkayso shareecada ma waafaqsantah mise ma waafaqsano baa lagule kol haddayna waafaqsaneen shuruuddaadaasi baail weeya wain kaana miata shardi buu nabig ala slam boqol shardiba boqol shardiba ha gaarsiisnaadeen maxaa yeelay diintan unbaa ah in la raaco oo laga dambeeyo nacam nabigana waa kale calayh salaam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad xadiidkaas ilen caqiidada iyo mucaamalaadka iyo cibaadaadka intaba waa la soo delisha wixii diintan wax ku soo dara sida qoladan leh gabadhaa xoolahaydana aan qaadano anigana welihan yeelano fahuwa radun baa utaalla fahuwa radun baa utaalla baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yajuusu wixii banaan min shuruudi lmukaatab qofkan mukaatabka ahe addoonka ee la xoreynaayo lacag lagu xoreeye xoolo shuruudiisa waxa ka banaan ee uu shardisan karo iyo waman ishtarada sharda ninkii shardi shardista laysa fii kitaab illahi aan diinta ilahay sal ku lahayn arrintaas baatil ay tahay fiihi waxaa ku saabsan baabkaasi xadiid laga wariyey can ibni cumara can inabiyi sala allah aleh wasalam waan soo marray xadiikaasi fi kitab buyuc aan kusoo marray cabdullah bin cumar soo warinayo <clears throat> qaala xadaana qutaybat bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaglaani <clears throat> xadaana layt bnu sacdin alfahmiy can ibn shaam maxamed bn muslim الzuhriy can curwata bn zubayr ana caaishaa radia allahu canha um lmuminiin ahbaratu waxay u warantay curwe ana bariirata gabadhii bariire ee jaaad way timid tastaciinuhaa ayadoo kaalmo caaisho weydiisanaysa fii kitaabatiha kitaabadeedii layidhi intaa keen ayadoo leeda ii kaalmeeya zakada la siin karaayo waxay soo gelayaan dadkii qur-aanka ilaahay uu ku yidhi muxuu yidhi ya wاlghaarimiin wafi riqaabi wafi riqaabi wlghaarimiin hadda way soo geli den baa loo haystahay den baa loo haystahay lakin wlghaarimiina bay so geli wafi riqaabi ay so gelaysa wafi riqaabi ayb tastaciinuhaa fi kitaabatiha marka su-aashaas iyo xola aruursigaas iyo waa u banaantay walam takun maynan ahayn gabadhaasi markay codsiga gudbisanayso qadad mid gudatay min kitaabatihaa ayadii wixii lagu kitaabeeye shayan waxba weli kabayna bixinin waa isku xihan tahay xoolihii weli qaalat lahaa caaishatuba waxay ku tiri irjicii orod laabo ilaa ahliki ehelkii kulahaa ku laabo fain axabuu hadday jeclaadaan oy ogolaadaan an aqdiya canki inaan kaa guda kitaabataki wixii laguu kitaabay ee lagaa rabay xoolaha inaan ka wada bixiyo dhammaan hal mar u tiriyo oo wayakuuna walaauki walahaadana lii anigu isuga facaltu waa yeelaya fadakara dalika bariiratu waxay u sheegtay liahliha dadkii lahaa faabo waa ka diideenoo waqaaluu waxayba yidhaahdeen in shaad hadday caaisho rabto an taxtasiba ajir gurubsi hadday rabto calayka adiga ay ka ajir gurubsanayso oo sabafal ixsaan kuu deeqayso faltafcal diidi mayna ha yeeshe xoolanana siiyey wey wayakuuna wuxuuse ahaan loo gooraba walaaluki walahaada lanaa anagu noo ahaanaya xoolaha anagaas wii caaishana siiso xoolihii laakiin welihi annagaa iskale ayay soo istaageen fadakara dalika lirasuulillahi buu u sheegtay caaisha radi allahu canha faqaala laha rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi ibtaacii gabadha soo gad factaqii soo xoree fainama alwalaau gabadhaas intaad xorayso inama alwalaau liman actaqa qofka wax xoreeya walaha iska leh qaal uma qaama rasuul اlah ayuu leeyahay saxaabigu caaisha <clears throat> ka warinaya uma qaama rasuulu lahi salى اlah alيه waslm baa istaagay faqaala wuxuu yihi maa baalu unaasin dad xaalkood muxuu yahay yashtarituuna shuruudan shuruud shardisanaya rijaal iyo unaas iyo intaba waa isku wada mid dadka ama nin ahaado ama naag ahaado qofku ahaadaba shuruud la imaanaya shuruuddaasoo laysat fii kitaab illahi diinta ilahi aan sal ku lahayn man ishtarada shardan laysa fii kitaab illahi falaysa lahu ooma banaana waxna u tari wain sharada walow sharada miata mara boqol jeerba ha shardistee yani maaha qeyd maaha ee waxaa weeyaan takhiir baa loola jeeda boqol hadduu rabo boqol ha gaarsiyo kun ha gaarsiyo hal milyan ha gaarsiiyo mamuu diinta ilahay ku salaysan yaha maya shardullahi ilahay shardigiisa xaqu mudan in la oofiyo la guto wawthaqu asagaa maaratay awthaqa qala xadaثna cabdالlahi بn yuسف التنيسي akhbarana malik بn aنس can naafic can cabd لlah بn cmr radي الlahu canهuma qaal araadad caaishatu waxay doontay radi allahu canha an tashtariya jaariyatan gabadh inay soo gato soo ogaatay gabadhaa bariira la dhahaa gabarh qiimo badanna way ahayd waa kii guriga caaisha markaa ku noolaan jirtay buulbaa uga dhisnaan jiray halkaas caaisha markii wax laga sheeg sheegay qoladii ay ku been uunteen munaafiqiintaha kuwa muslimiintaana ay ku tawarudeen oo xoogo ku simirraxoodeen dadkii xogta laga guraayey xog aruuriski adaa u dhowaa wax kaaga ogaa ma jirin gabadhan caaisha ka waran waxaad ka shakeeya weligaa ma ku aragtay <clears throat> gabadhii dadkii la weydiiyey bay kamid ahayd oo dhihi jirta aniga gabadha wax xumaanaan ku sheegi kara carruur bay aheed way yareed ilma yaro dhalinyaray aheyd hurdada ay iska saaxanayso iyadoo alaabteeda aan beelatirsanin oon xaraysanin oo qooskeeda bannaanka iska yaalloo xoolahaas iyo maqasha iyo adhigaas iyo guryi jooga unbaa ka daaqi jiray oo ka cuni jiray arnimadaas iska hurdayn jirtay mooyeene wax kaloo ku ogay male faqaala marka wuxuu yihi gabadh jaariya litacto ayra xoraysooti faqaala ahluhaa waxay dhaheen calaa ana walaaha shardi baan u ogolaanayna inay caaisho ay lacag kaa bixiso calaa ana walaaha walaheeda lanaa inuu noo ahaado caaishay gabadha adleeda waan gadi walaheeda iyo qaraabanimadeeda iyo xiriirka ka dhalanayo xoraynta annagaa iskaleh qaala rasul lah slam ba wuxuu yihi laa yamnacuki dalik warkaa waa war waxba ka jir waxa sidiisaba uun shareecada ku salaysnaynna waxba isagoon lagu hadlin wuu ka dhigan yahayba markii nabiga la weydiiyey alayh isalaatu wasalaam kahanada dadka kahanada ee eybka iyo cilmu eybka sheeg ee kitaab gaab iyo kuwa fooxa sameeye iyo kuwa cirka fiiriyiy waxay sheegaan kuwa wax sheegeen kayba iska sheega xulwaanulkahin uu nabiga ku tilmaamay alayh salaam bilaash xoolaha dadka u cunay markii la weydiiyey wuxuu yihi laysuu bishay wax yihin male ah, kunaa natakahan fi ljaahiliya saxaaba u timid xilligii jaahiliya kahana isticmaali jiray laysuu bishay buu yiri waxay yihin male maduu sharcigu waafasay male laysuu bishay ma la lastum calaa shay xataa tuqiimu tawraat oo kale wey waxaad tihin mardiinta hadii la toosinin waxma tihiin salli fa inaka lam tusalli oo la tuka waxba maa la tukanin kol hadduu waxaan uun sharciga waafaqsaneen waxba maaha saa darteed nabigu hadalkoodaas waxba lagama soo qaadin wama shareecada waafaqsanen maya waxba lagama soo qaadayo laa yamnacuki dalik fa inama alwalaau liman actaq qofkii wax horeeyan baa walaa iska leh saxaabadiina masaajidkii intuu tegey buu nabiga oga sheegay isagoo oo magacooda waxba sheegin waa fadhiyaan xukunka caamka ee ummaddo dhan inay ka faa'idaystaan ayadana ay istaabtaan o is ogaadaan ayuu dadka u sheegay oo yidhi arrimahaas oo kale laga tanaasula laga hadho baabu isticaanati lmukaatabi mukaatabka inuu kaalmaysto dadka wa su-aalihi naasa dadka uu waxweydiisto yihahdo wardayn baa laga rabaa xoola laga rabaa nimada oreeya qortayda xoreeya inuu yihahdo ila waa arrin aad iyo aad u culus addoonnimo qof bini aadan aad ku hoos jirto xadaanaa cubayd bnu ismaaciil qaal xadaanaa abu usaama xamaad can hishaam ibni curwata can abihi curwa bnu zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat jaaad waxaa timid bariiratu gabadhii bariire aheyd faqaalad waxay tihi inii kaatabtu ahlii ehelkaygii baan kitaabeeyey yani waxaan ku heshiinay kitaaba calaa tisci awaaqin riwaayadan sidanay leedahay sagaal wiqyadood tii horena khamsa soomaana soo marin isma anfinayso shan baa laga yaaba in marka hore layihi sagaal haddana looga dhigay ama intii sagaal laga dhigay laga yaro shan laga dhigay fii kuli caamin sanad kasta uqiya hal wiqyadood inay keento faciniinide ikaalmee caaishay faqaalat caaisha waxay tiri ina xaba ahluki ehelkaada hadday jeclaadaan ama cudhaa inaan tiriyo kitaabadii xoolihii lahum ayaga cadatan tirin hal mara waaxida oo keliya waactaqi kii aan ku xoreeyo facaltu waan yeelayaa fayakuunu walaauki lii walahaada iyo gargaarka iyo muxuu ahaa ehelnimada meesha ka dhalanayso iyo gacalnimada meesha ka soo baxayso bisababi haadihi mxuu aha wanaagan ku taray waan yeelayaa yakunu walauki lii facaltu bay ka dheen waxay tiri facaltu waan yeelayaa fayakunu walauki lii fadahabat ilaa ahlihaa ehelkeedii bay isku sii daysay dharkiiba faaba waa diideen dalika calayha waa ka diideen oo waxay dhaheen xoolihii halnaba siiso annaga walahaadin anaga yeelanin faqaalad waxay tihi inii qad caradtu dalika caleyh waan u bandhigay caaishay faabaa wayga diideen ilaa an yakuuna alwalaau lahum walaa inuu u ahaada mooyeen fasamica bidalika rasuulu llahi waa maqlay sala allah aleh wasalam markaa loo sheegay wey fasalanii wuxuu weydiiyey maxaa dhacay faahbartuhu faan u warramay inuu hadalkoodii maqlay ay isku hayeen deen uu yihi warkan muxuu yahay kadibna caaisha u gudbisay marka marna caaisha u sheegtay marna waa maqlay maqeelkaas muxuu aha maqalan buuxin oo wixii shanqadhoodii buu isku maqlay faahfaahintii iyo hadalka duruucdiisi iyo waxa meesha ka jira muunan ogaanin fasa'alanii faahbartuhu markaasu intuu i weydiiyey anuu sheegay ylada caaisha faqaala nabigu wuxuu yihi khudiihaa gabadha soo qabo oo soo ka soo qaad qolada faactaqiihaa xorey intaa soo gado washtaridii lahum lwalaa walahna u shardi marka waxay ka dhigan tahay ishtaridi aw laa tashtaridi ama u shardi ama u shardini xukunka ilahay unbay taagan tahay xunka ilahay unbay tegi اwlا marka way ka dhigata wاshtaridii lahm اlwalاada waa min baabi tawbiiki wاtahdiid oo kale wey icmaluu maa shitum oo kale wey icmaluu maa shitum marka washtaridii lahum اlwalا w ha u shardi haddaad rabto oo kale wax uu zuulinayo haddaa xataa adiga tirahdo waa inoo ogolaaday inama alwalaa min man actaqada adiga xataa ka hortaga laftirkaada faina اlwalaa walaha liman qof baa iskale actaqa wa xoreeyey wahuwa anti adiga wey caaisha howaanti qaalat caaisha waxay tihi faqaama rasul lah sal slam baa istaagay fi naas dadkii buu dhex istaagay faxamid allah waanaa calayh waxa waaqaca markaa ka dhacay nabiga alah salam ummadda dhex yaalla markaasba waa ka gaari jiray masaajidkuu ka istaagay calayhi salaam uma qaala wuxuu amaa bacdu xamdiga alle iyo falaha kadib famaa baalu rijaal rag xaalkood muxuu minkum idinka amidaho yashtarinuna shardisaan shuruudan shuruud laysat fii kitaabi illah kitaabka ilaah iyo shareecada allah aan ku salaysnayn fa ayumaa shardin shardigii kaana hada laysa fii kitaab ilah kitaabkii ilahay aan ku salaysana fahuwa baailun bail wey shardigaas wain kaana miata shardi boqol shardi baa la ka dhigay wax alla wixii qawaaniin iyo qawaacid ah iyo andimo shareecada khilaafsan oo la dejiyo idil oo xeer bay noo tahay layidhaahdo ummaddu ay isku waafaqdo sharcigan hadduu khilaafsan yahay fahuwa baail haba badnaadee ummad baa isku raacday istifta iyo fatwa mxuu ahaa waxaa la sameeyey waxaa la dhihi jiray mxuu ahaa dadkii baa la weydiiyey oo waa laisku waafaqay ummadoo dhan ijmaacaasoo dhan baail wey wa ka jira maaha maxaa yeele meesha kitaab baa yaala sunaa taala diin baa taala saa weyaan wayn ka almata shard marka waxaan aaba kasoo gaar bay aheed oo xeer bay noo ahaan jirto dhaqankaasaan ahaan jiray shareecada ilaahay inna haba yaraatee saa uma leexin karto shareecada waxaa weeyaan waa lama taabtaan lamana leexin karo nacam ah, waxaa kale hawada ah unbaa la turayaa laa yumin axadukum xataa takuna hawaahu tabican lima jitu bihi waa ka nabiga sala allah alay wasalam xadiidkaas waa la sheegay fahuwa batilun kana mata shardi faqadaau llahi ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa iyo wuxuu xukumay baa xaqu xaqnimo badan in la qaato siduu ilahi wax u xukumay calaa lisaani muxamedin calayh salaam ba hadda waxaa lagu xukumay inama alwalaa liman actaq wa shardu llahi ilahay shardigiisa awhaqu kalsooni badan adagna maa baalu rijaal ragga xaalkiis muxuu yahay minkum idinka mida yaquul axadu midkood uu leeyahay actiq yaa fulaan marka hore si guud boola hadlay shuruud caama markaasuu haddana masaladii si gaara u ishaaray nin iska dhahaayo hebelow xoree weli qofkaa asaga aan leeyahay eegaad oo xoolo bixi oo xoree weliyal walaa welihina anaa yeelan dadka maxay rabaan inama alwalaa liman actaqa walaha waxaa iska leh qofka xoreeyey baaba wuxuu ku saabsanya baycu lmukaatabi idaa radiya mukaatabkii xoolahaasaan bixin lahaa ee ordaayey hadduuba raalli ku noqdo addoonnimadiisii oo u yidhaahdo waan ka tanaasulay wixii aan u sacyinayey in dib loo gadi karaba oo la iibsan karo oo sidii loo tasarufi jiro kusoo noqon bayc اmukatabi idaa radiya fi dalik haduu ku radi noqdo ila isaga aggiisa jais buu ka ahaa aggiisa jais buu ka aha haduu tanaasulo yihahdo caqdigaasi kitaabada waa ka noqday wuxuu noqon markaa waa lagu tasarufaya ka tasaruf اlcabidi aa lagu tasarufi waa la iibin waa la hibayni waa la dhaxli wa qaalat caaisha waxay tihi huwa cabdu mukaatabka waa adoon maa baqiya calayhi shay intuu wax kusoo haray inta wax lagu leeyahay dirham baa ka dhige weli adoon weeyaan وqاaل زayd بن haaبit ba wuu yii ma baقya عalيhi dirhم shilin intu kuso haray وqاaل iبن cmr ba wuxuu yihi wa cabdul adon w in cاaشha hadduu nool yahay wain maata hadduu dhinto wain jaraa haddii uu jinaayo la yimaado ma baقya عalيhi شhay inta korkiisa wax kusoo haray haddii la dilo in maata ba wuxuu ka wadaa maala in qutil waaba la dilayba haddii isagoo mukaataba oo xoolii iska aruurinayo la dilo diyadii iyo maktii adoon baa la bixin qiimaha suuqan baa la aadi adoon noocan oo kala suuqa miquu ka joogaa toban kun ka jooga tobankaada kun addoonkaada waa kan baa laleeyahy ee nin dhintay oo xor ah boqolkiisi geelaha usoo loo fadhiisan maayo wain jara asaga hadduu jinaalo la yimaadana isaguna sayidkiisii iyo dadkii mawaalidiisii baa loo noqon maa baqiya caleyh shay xadaثana cabdullahi bnu yuusuf akhbarana malik bn anas can yaxya bni saciid can camra binti cabdiraxmaan ana bariirata jaaءad way timid tastaciinu caaisha iyadoo kaalmo dalbay ka weydiisanayso uma lmuminiina ahayd caaisha radi allahu canha faqaalat lahaa caaisha ku tiri ina axaba ahluki reerkiina hadday jecelyeen kulahaa an asuba inaan u shubo lahum ayaga amanaki lacagtaada sabatan waaxida hal mar inaan kaash u shubo oo cutaqika aan ku xoreeyo facaltu waan yeeli fadakarad waay sheegtay xoolaha soo shuba dhaabuurta lacag baa lasoo shubaya so lama dhaho wakaas in asuba wakaas laga cabirayo shubitaana loo isticmaali lacagta fadakarad bariiratu bariira waxay sheegtay daalika liahliha ehelkeed bay u sheegtay waxay tiri caaisha wixii hadda ina siinaysa aad sagaal sane sugi lahaydeen marka faqaaluu waxay dheen laa walasaa ku qaadan mayso ma aqbalayno ilaa an yakuuna alwalaau lana inuu welihi anaga noo ahaanaya mooyeene ka aqbali mayno qaala maali wuxuu yihi qaala yaya fazacmat camra waxay sheegtay camra binti eh, ascad bn zurara bint cabdiraman bn ascad bn zuraara ana caaisha dakarad inay sheegtay dalika lirasuli lah sal slam u sheegtay oo faqaala uu yihi ishtariha caaisha marka nabiga ugudbisa waxay tahy arrintaas ku haysan aniga bariira iyo dadkii lahaa nabiga alay slam wuxuu yihi ishtariha gabadha soo gad waataqiha hore fainama alwalaau liman actaqa washtaradii waa kii riwayada kale ahayd ishtaradina maaha ogolaansho uu nabiga ogolya waxaa weeyaan waa tahdiid iyo tawbiix wey ah, waa lagu falxumaynaya waa loo godinaya ama ah, useelama u yeelin arrintu xaqa may soconaysaa iyo meeshii ilaahay uu amray baabu ida qaala mukaatabu ishtarinii isoogad oo wactiqnii xore ishtarnii isoogad oo wactiqnii xore hadduu addoonku iska yidhaahdo ah, addoonka mukaatabka qof u wuxuu yidhi intaad isoo iibiso oo dadka iga gaddo ixore fashtarahu lidalika sidaasuu deena qofka ku gaday markaasuu saa ku xoreeyey way banaanta xadaanaa abu nucaym an calaa niyati mxuu aha alcitaaq inaad xoreynayso niyada adoo qalbigaada ku jirto adoon inaad dadkale ka soo gadi karto markaad soo gadayso inuu xoolahaada kamid noqdo ma ahee inaad xoreysaad rabtaa saas wa manaa xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana cabdullahi ibnu ayman qaala xadaana abi ayman abu ayman alxabashi qaala wuxuu yihi dakaltu calaa caaisha radi allahu canha baan u galay faqultu waxaan ku yidhi kuntu gulaaman adoon baan ahaan jiray caaisha licutba bin abi jahl cafwan cutba bin abi lahab cutbi bin abi lahaba baan adoon u ahaan jiray wamaata waa dhintay cutbe wawaraanii waxaa dhaxlay banuhu aruurtiisii wainahum aruurtiisii idhaxlay baacuna way gadeen min ibni abi camr bay ka gadeen ibn abi camrka waa cabdulahi bin abi camr ayay ka gadeen washtarada wuxuu shardiistay banuu cutba ya wainahum baacuni min cabdilaahi ibn abi camr sooma faactaqni maa ku qoran faactaqani hay washtaradu meerkaas faactaqani ibn abi camr isaga haddana isoo xoreeyey marka wuxuu yihi wainahum baacuni min ibna abi camr min ibn abi camr riwaayat النسفي والkashmihini min cabd الlahi بn abi camr zad kashmihini ibn abi camr bin cabd الlahi الmakzumi aye maxaa kale faاctaqanii Ah. yaa xoreeyey ibn abi camarkii igatay ibn abi camarkii igatay ee ilma cotba iga gatay ilmaha cotba bin abi lahab iga gatay ibn abi camarkii baa ixoreeyey bu yihi hadduu i washtarada waxaa shardistay banu cutba banuu cutbihii laga gaday ee gacantooda baan ka wareegay ibn abi camar cabdullahi bin abi camr aan kusoo wareegay yaa waxay shardiisteen alwalaa weli bay soo saama saas isku xiran sooma wima baaunii min ibni cabdilahi bn abi camr faactaqnii min abi camr ayaa i xoreeyey washtarada banu cuba actaqanii way xoreeyey washtarada banu cuba waxay shardisteen alwalaa bay shardisteen banu cutbihii laga soo gaday wey oo ibn abi camr kale ka soo gatay waa sidii baruurahadi qoladii laga soo galay ay ku dheganaayeen faqaalad waxay tiri caaisha masalada la weydiiyey ayadaa laftirkeeday qabsatay dakhalat bariiratu bariira iisoo gashay bay tiri caaisha wayo mukaataba iyadoo mukaataba oo xoolo lagu qortay oo lagu shardisanayo xoolaa keeg faqaalad waxay tihi ishtarinay soo gado faactiqiinay soo xore intaa w intu musanif kusoo celiyay baabka xadiidkan qofka wau dhihi karaa isoo gado oo deen xore qaala caaisha waxay tihi nacam waaya waan yeelay qaalad waxay tihi laa yabiicuunanii ima gadaayaan xataa yashtariduu lwalaa'i yashtariduu walaa'i walahayga inay ka shardistaan markii dee ay unoqotay unoqotay oo arrintaa kasoo kasoo dhameen la yidhi yaa waxay tihi way diideen ilaa adi inaad isoo gaddo welihina ayaa yeeshaan faqaalad waxay tidhi laa xaajata lii bidalik arrinkaa dan kama lihi kol haddaan welin hadii aana yeelanaynin seen inta xoola u siiyo welin ma aqbalay fasamac bidalika nabiyu sal slam warkii isku celcelinaya nabigaa maqlay aw balaqo warkii baa gaaray fadakara licaaishata caaishana waa usii faahfaahisay marka fadakara licaaisha wuxuu u sheegay fadakarat fadakara licaaisha fadakarat caaishatu ma qaarad laha ah, fasamca bidalika nabiyu sal slam o balaqa markii nabi maqle alayh الsalaatu wasalaam markaasuu fadakara lcaaisha caaisha u sheegay yani ya xadidka xoog waxaa ku jira in ikhtisaar iyo isagoo faahfaahsanmaan soo maray fadakarat marka fadakarat dalika caaishatu caaishana waxay sheegtay nabigu sheegtay maa qaarad lahaa waxay gabadhi bariireed u tiri marka taa hore ee fadakara licaaishata caaishatada waxaa weeyaan inuu nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kadibna uu u waramay u sheegay oo yihi gabadhaa soo iibi laakiin in taqdiim iyo taakhiir ku jiraad moodaa ereyga hadalku marka hore caaishadaa nabigu u sheegtay markaasuu fadakara nabiguna u sheegay oo yihi gabadha soo gadoo hore marka xoogo waxaad moodaa inuu umuud ku jiro laakiin isagoo faahfaahsan baan in badan soo maray sidaa un bay iska noqonaysaa naam fadakara licaishata fadakarat dalik caaishana sidaasay sheegtay maa qaalat dakarad way sheegtay dalik arrinkaas caaishatu caaisha maa qaalat lahaa wixii gabadha ay tiri bariira ayay caaishana u sheegtay nabiga alayh salaam faqaala nabigu wuxuu yihi ishtariiha gabadha soo iibi waactaqiihaa xoree wadaciihim iska daa yashtaridu hashtaristaa maashaa waxay rabaan hadday rabaane yani yashtariduuna maa yashtariduun kale wey fashtaradaa caaishata way soo gaday faactaqadhaa way xoraysay washtarada ahluhana waxay la taagan yihin oo shardisanayaan alwalaa wali la fadhiyaa meesha faqala nabiyu sal slam wuxuu alwalaa liman actaq walaha waxaa iskale qofka wa xoreeya wain ishtaraduu miata shard boqol shardi baa shardistaane naam marka fadakara lcaaishatadas dib u feeriya dib iskaga feeriya xadiistaa soo marinay cusmahe bismi اllahi الرaحman الرaحيim kitaab اlhibati wa fadliha wa taxriidi calayha wuxuu ku saabsan yahay hibadii iyo fadliga ay leedahay hibada iyo taxriid iyo boorin caleyha laisku boorinayo hibada markaa tacriifka caamka laga hadlaayo tamliikun bilaa ciwad baa la yidhahdaa in xoolo laismulkisiiyo wixii wax lagaa qaadanayo oo muqaabila aysan jirin ayaa waxaa la dhahaa alhiba marka la ilaaqana macno caama loo ilaaqana ilaa dhowr macno yay noqotaayo alibraa alibraa hibat dayn baa la yidhaahdaa miman calayhi qof dayn lagu lahaa oo laga beriyeeray dayntii oo la yidhi daynti aan kugu laha waan kaa saamaxay waa nooc hibada kamiday noqon mara waxay noqotaa bimacnaa sadaqa waa hibat thawaab min thawaab alaakhira qofka inuu qofka xoolaha siiyo aakharana uu ka rabo ajir iyo thawaab ilahay ka siiyo taas marka waa hibo magac ahaan waa la dhihi laakiin macnaheeda sadaqa wey waa sadaqa ta saddexaadna waxaa la yidhahda alhadiya hadiyaduna waxaa weeyaan maa yunqalu ilaa almawhibu lahu ikraama lahu qofka wax loo hibeynayo waxa loo naqlinayo la siinayo karaama la karaaminayo darteed ixtiraam la ixtiraamayo laakiin macno khaasay leedahayoo waxay u qabsataa hiba hiba bilaa iyo hiba calaa ciwad inuu qofkan isagaa waxaan uu hibeenayo ee uu bixinayo ee xoolaha ee uu bixinayo wax ciwadooduna ka rabin iyo inuu ciwad ku rabo midan ciwadka waxa la hibatu hawaab baa la sida beecoo kale ay noqotaa oo waxay inta badan ka dhalataa qof faqiir ah oo waxba weyn baan haysanin oo qof taajir ah oo qani ah wax siinaya Ah, qof taajir oo qinayuu u keenaya hibo iyo wax siinaya qofkaasoo kale waxa uu bixinayo wuxuu ka rabaa inuu ninkaa qaniga wax ka weyn ka helo in wax ka weyn uu ka helo mathalan waxaad maqlaysaa nin madaxweynaha meel yimid eh, muxuuha boqor baa meel tegey fardaa la siiyaad maqli ah, faras baa la siiyaad maqlaysaa seefaa la siiyaad maqlaysaa abaa lagu soo dhaweynaya wax weyn baa lagaga dhamaysanaya waxaaba mashaariic waaweyn in maarata lagaga qaataabaa rabaa hibada noocaas oo kalea hibatu waxaa la dhaha hibatu thawaab ayaa la yihahdaa nabiga sala allahu aleyh waali wasalam nin caraabi yaa wuxuu u soohibeeyey nabiga alayh salaam naaqa neef neef muxuu aha geela markaasuu wuxuu siiyey bakra qaalin buu siiyey ma raadli noqotay radiit la buu yihi ma raadli noqon ku kaluu siiyey ku saddexaad buu ku siiyey ku afaraad buu siiyey ilaa lix muxuu siiyey ah, abcera ah, lix neef oo geela iyuu gaarsiiyey markaasuu markuu ka hari waayo nabiga masaajidka istaaga alayh isalaatu wasalaam oo yii aniga nin baan intaan hiba siiyo iyo haddana wixii aan siiyo kuba qancay inuu daldalada sii wataa un sii wataa un waxaan hamiyey buu nabiga calayh salaam inaanan hibada ka aqbalin iyo hadiyadda maanan ka aqbalin ilaa min qorashiyin aw ansaariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin fii sunna tirmidi ku sugany afartaa qabiil unbaan unbaan sirun dib damba qof damba baa ka qaadani waxba ah, qobolada waxaan hayn yaa igu soo dhacday bu yiri maxaa yeele intii wax laysiiyo yaa wax ka weyn oon tabar bu haynin baa laysaarayaa bu yiri marka kaana yaqbalu lhadiya calayhi salaatu wasalaam wayuhiibuha intuu hadiyada nabiga alay slam qaato ayuu haddana hawaabkeedii iyo gacan celinteeda siin jiray sala allahu aleyh waali wasalam taasna marka way banaan tahay lakiin ribat bee taas waay noqon nooc bee oo kale noqonaysaa midaan marka waxba laga rabin oo taxabub ahoo nabiga alay salaam uu ummadda ku booriyey u yihi tahaadu taxaabu wa isku hadiyeeya waad isjeclaanaysaane wax qaradoo kaleo lakala leeyaha aan jirin in uu maaragtay eh, sakiimada iyo waxa qulubta ku jirta ay baaba'do oo dadku ay mubaax isku noqdaan dad mubaax isjecel oo waalo oo maxaba isku haya ay noqdaan wax isisiistaan taasaa loola jeeda oo jecel iyo maxaba ay ka dharto taasna ayadana way jirta wax ciwada lagu kala qaadanna aan lahayn waana fiicanta qaala xadaanaa caasim bnu cali qaala xadaثana ibn abi dibi mxamed bin cabdiلرaحman can اmqburiy saciid bin abi saciid اlmqburi can abih can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اlه alيه waslm qaal yaa nisaء اlmuslimaat gabdhaha muslimaadka ahow laa taxqiranna yeena yaraysanin jaaratun mid darisa lijaaratiha dariskeedii inay wuxuun u hadiyeysa yeena yaba yaraanin waxayso walow firsana shaatin neef aria dhilaadhishiis baa laka dhige firsanka lama cuno inta badan waa neefka dhilaadhishi iyo qoobkiisa wey qoobkaaba xataa hadaad hayso oo isleedaha war qofkana mugaajo u dhimanaya dariskaada ha iska qumusadoo ha shiishiishe dabkaa saartee iskaga laac hadhihin waxan waa wax yaraan dhihine qofka la siinayan yudhin waxaanoo kale miyaanilaysa yuna caroonine ha aqbalo labada macno marka waa iskelayaan adiguna waxaa yaraysanina u gudbi marada adiga aad buugga u aragto qof bay u cusub tahay waxa aad leedahay dhugska daadinayso qof baa u gaajaysan xadaana cabdilcaziiz bin cabdillahi alweys qaala xadaana ibn abi xaazib can abihi buu ka wariyey can yaziid bin ruumaan can curwata can caaisha radi allahu canha anaha qaalat waxay tiri licurwa waxay ku tiri ibna ukhti ibna ukhti xarfunidii baa la xadfay yabna ukhti wey walaashay wiilkeediiow in kunaa waxaan ahayna nanduru kuwa fiiriya ila alhilaali bil baan arki jiray uma alhilaal bil kale aan arki jiray uma alhilaal bil saddexaad baan arki jiray alaaata ahilati baan arki jiray agga tirada markii la dhahaana fii shahrin laba bilood ka kooban oo tii saddexaad way unbilata lama gaano xisaabteedii laba bilood waa bubuxi bishii saddexaad waa noo bilata dhici jirtay wamaa uuqidad walaal maa uuqidad aan la hurinin fii abyaati rasuulilah guryaha nabiga sala allah alay wasalam naar wax dabaa lagu shidin dabba aan laga shidinba guryaha nabiga laba bilood oo kaamila iyo bishii saddexaad oo noo bilatay yaan dab gurigi maxamed alayh salaatu wasalaam aan laga shidin faqultu waxaan idhi buu leeyahay curwe waa yaabay yaa khaalatu habar yaray maa kaana yuciishuku maxaa idan noolayn jiray oo maxaad ku noolaydeen qaala waxay tiri alaswadaan labada madmadow waa min baab taqliid atamru walmaa timirtaa madooba biyuhuma madooba biyaha midabba ma laha midabka biyaha waxay dhahaan waa muxaakaad hadda weelka aad ku shubto umay u ekaadaan iyo meesha ay ku jiraan atamru walmaa alaswadaan labadaan baanu timir xabada timiraan cuno iyo biyo aan iskaga jino cabo ilaa anahu qad kaana waxaasa ahaa lirasuulilahi sal la alay slam jiiraanu daris min aansaar reer ansaareed qoys reer ansaareed oo daris aan nahay baa jiray kaanad lahu manaaix ay u sugneed ari irmaana Ah, xoolo irmaana ayay lahaayeen wa kaanuu waxay ahan yamnaxuuna kuwa maaliya rasuulallaahi sala allah alay wasalam bay maalin jireen min albaanihim caanahoodaas ay aday ka maaleen ayay nabiga calayh salaam soo siin jireen hadiye ahaan waa hadiyadii hadda uu sanif ka baabaystay intaa weeye wa kaanuu yamnaxuunadaas ah shahiidka hadda fayasqiina nabigana waana waraabin jiray markii hadiye loogu keeno nabiga annagana waxbuu naga siin jiray sala allah alay slam intaasaa noo dheereen caanaha biyaha iyo timirta xaaladda iyo duruufta ay soo mareen nabiga calayh salaatu wasalaam mararka qaar gaar ahaan xilligii hore intaan futuuxaadka iyo khayrka faraha badan la helin ayaa xadiidka laga qaatay iyo siduu nabiga ugu sabray calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa wanaagsanaayo umahaatlmuminiinkana ay xaaladda nabiga uu ku nool yahay way ku sabrsan raalli bay ku ahaayeen waa ku qanacsanaayeen haddii la gaajoodana waa la gaajoona jireen haddii wax la helana waa nasiibkood baabulqaliili min alhiba wax yar oo hiba ah haddii lagu hibeeyo waxba ha inkirin iska qaado waa lagu ixtiraamaya ixtiraamka ka fiiri iyo karaamada xadaana maxamed bn bashaar bin daar qaal xadaana ibn abi cadiy can shucbata can sulaymaan can abi xaazim salmaan alashdaci can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allah alay ali wasalam qaal low duciitu ilaa diraacin haddii dirac loogu yeero diraca nabigu waa jeclan jira alayh salaatu wasalaam yani muxuu ahaa dhudhunkaas hilibka saaran iyo katifka iyo garabka intaas ka hooseysa wa diraca loola jeedaaye haddii la ii siiya buu nabigu yidhi waa shay aad u fiican ow mase kuraacin mijinta hoose ee neefka uu ku istaagay yaa qurac la dhahaa la ajabtu waa ajiibi laha bu nabig alay salatu wasalaam walow uhdiya ilaya haddii lii hadiyo diraacun diraac dhudhunkaas aw quraacun mijin laqabiltu waan aqbali laha haddii hadiya laigu soo diran waan aqbali laha haddii lai yarana waa yeeli laha rasulka alayh salatu wasalaam marka waxaa weeye adna alashyaai wa aclaaha labadiiba nabigu waa soo qaaday yani haddii wax weyn laigu yeero diraac oo kale iyo muxuu ahaa hibil fiican laigu yeerana waan aqbali lahaa ama liisu hadeeyo wax yaroo kuraaciyo mijinta hoose oo iskaba tuura inta badanna haddii laysoo hadiyeey ama laygu yarana waan aqbalilaha yani waxa hoose wii kora labadaba waan yeelila koda rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam baabu wuxuu ku saabsan yahay man istawhaba min asxaabihi nabiga tabaaduciisa calayhi salaam iyo akhlaaqdiisa wanaagsan baan ka faa'idaysanaynaa xadiidka oo deesha noogu sugan sala allahu alayh waali wasalam baabu man istawhaba ninkii ka hiba dalba min asxaabihi asxaabtiisa shayan wax asagiiba afkala baxu war hadiyaa ii keen buu yiri waaahays wa nooga soo hadiye ayuu iska yiri qofka saaxiibkiisa isku kalsoon yihiine eh, aan la dhehi karin eh, su-aashii xumeed iyo la dhihi karin waa sadiiq wey sadiiqaada iyo saaxiibkaada xataa mararka qaar idan la-aan bad wixii iska istimaaleysaa iska isticmaali kartaa marka kaasoo kale inaad hibo ka dalbi karto wa qaala abu saciid ba wuxuu yihi qaala nabi sal slam idribuu lii macakum sahma waa xadiidkaa soo maray ee ninkii eh, qabiilkii reer carbeed ahaayee ti saxaabadu martigelyin waayeen sayidkood waa kii la qayinay kadibna markii qur-aanka loo akriyey waa kii ariga kusoo qaateen soddon neef ari kasoo heleen nabigeena kii loo sheegay calayh salam baa kii yidhi idribuu lii macakum saama cuna waa fiican tahaye adna qayb ugu dara tadyiiban likhaairihim nabiga calayh salam qalbigoodu ku raaligelinay oo uu ku maarata wanaajinay oo waxa ay qaateen xoolahaas ay qur-aanka ay soo akhriyeen kusoo qaateen xalaal inay tahay meesha u dambaysay ayuu nabiga tusi rabaa sala allah alيh ali wasalam asagii baaba ka qayb qaadanaya idribuu lii macakum wax iga soo hadiyeey wy xadaثana ibn abi maryam qala xadaثana abu qasaan mxamed bn muطarifin qala xadaثanii abu xaazim salmة bn dinaar can sahl bn sacdin saacidi radi allahu canhu ana nabiya salى اlah alيه wasalam arsala ilى imraati min almuhaajiriin haweenay muhaajiriintii kamida yuu u diray riwaayo kale ansaar bay aheed ayaa soo hartay wa kaana laha hulaamun waxay lahayd addoon najaarun fundi ah addoon oo kuwa wax dhise wax qore eh farsamo yaqaana qaala lahaa markaasu wuxuu ku yidhi addoonti gabadhii wuxuu ku yidhi saxaabiyaddeed wuxuu ku yidhi muri cabdaki cabdaki addoonkaada amar ah, muri cabdaki addoonkaada amar falyacmal lanaa hanoo soo sameeya acwaada almimbari mimbar tiirashiis iyo geedihiis intay soo hagaajiyo mimbar aan ku fadhiisano jumcada iyo on cuskado ha ii soo sameeyo tan marka waxaa la dhahaa hadiyat lmanaafic hadiyada waxay qabsata hadiyat amwaal hadiyat acyaan iyo hadiyat manaafic bay qabsataa manfacada ninka asaga manfacadiisii ayuu nabigu ala slam leey noo soo hadiye manfacadiisii oo ah in sancadiisii iyo farsamadiisi laga faa'idaysto ayuu ka dalbayaa inay u soo hadiyeyso gabadha ayadaa fa amarad way amartay cabdaha addoonkeedii waxay ti orod kaco oh, waxaad soo samaysaa geelo iyo tiirar iyo wax laisku sameeyey oo mimbar ahaan aho nabiga alah salaam u cuskaado markuu khudbada akrinaayo o ku fadhiisto fayaaba waa tegey ninkii faqadaca wuxuu soo jaray min adarfa geedihii dhuurtaha ee qaaba meesha la yidhaahdo ku yaalla dooxada intuu tegey iyo geedihii dhuurtaa soo goray geeda laamadha dheerla wey dhuurt dhuurkood laama dheer bule fasanaca qodaxana ma laha ah, caleenyin yaroo dhudhubanoo jilicsanoo eh, dad afkay saartad yar dhalaan yuu marka waa rasuusuubi oo laamo iyo tiiran dhadheer buu soo gura faqadaca min adarfa buu ka soo guray fasanaca lahu min baran nabiga alay slam ba uga soo sameeye uga sameeyey falama qadaahu markuu mimbarkii bogay samayntiisi iyuu usheegay mawladiisi sayididiisi usheegay wuxuu yihi waan hagaji markaasi arsalad u dirtay gabadhiina ila nabi sala allah alay wasalam fariin inahu addoonkii qad qadaah mimbarkii waa hagaajiyey ayay u gudbisay nabiga qaala nabigu wuxuu yihi arsilii bihi ilaya iisoo dira ii keena fajaau bihi waa u keeneen faxtamalahu nabiyu markii masjidka la keenay nabiga qaadayo fawadau xayu taraw meesha hadda aad aragtaan ee mimbarka nabiga alay slam ilaa yowmina haada meesha uu yaallo halkaasuu nabiga dhigay sala allah alayh wasalam xayu tarawna maalintaas ka maaha ilaa maanta wey mimbarka meesha uu yaalay kama zuulin asagoo maalanaashnaashi oo noocyo kale laga samayn oo la hagaajini marka kii nabig waktigiisi waa dhammaaday oo xataa waa gubtay bay leeyihiinoo qoladii masaajidka nadiifinaysay mujmiriinta dhuxusha iyo fooxa ayaa wax kaga dhacay markaa saas ku gubtay marka laakiin makaankii isma bedelin halkiisi wey qaal xadaana cabdاlcaziiz bin cabdillaah walidaalika hadda mimbarkii nabiga alayh salaam meesha hadda manaabirteena ay ku taalle ee masaajidka hortiisa ah aha ilaa dhowr saf saddex saf meelahaas ayuu safka hore ka soka ayuu ka sheegay ama laba saf saddex saf meelahaas taqriiban ayuu xagga ka soo yahay ah, saddex saf waa gaaraysa dulka badneenba ah, waa gaaraysa ah. halka maxaa yeelay masaajidka xaggan horaa laga waasiciyey laga durkiyey haddii la durkiyey mimbarkii lama rarin maxaa loo rari waaye liannahu nas mimbarku waa nas waa daliil waa xadiid oo nabiga alayh salaatu wasalaam meeshaa dhigay macno kalena waa ku jiraayo bayna beyti wa mimbari rawda ba uu nabiga alay slam yiri mimbarkayga iyo beytkayga xujrada caaisha nabiga hadday ku xabaalan yahay inta udhexaysa waa beer beeraha jannada kamid ah, iyo nabiga sala allah alay wasalam mimbarka haddii la qaado waxaaba meeshaba dhumaysa macaalimtii ah, rawdadiibaaba khalad gelayaaba oo la garan weyn marka waa inuu mimbarka meesha yaalo si loo ogaado mimbarkan iyo xujrada qolkii nabigu ku xabaaranya alay slam inta udhexaysa ay u noqoto calaamadii iyo soodintii rawdada si loogu garto arawda almusharaf nacam qال xadثna cبدالعزيز بن cبدالله الweyسي qال xadثnي محمد بن جعفر عن أbي xاaزم عن cبدالله بن أbي qتاadة السلمي عن أbيه رضي الله عنه qاaل kuntu waxaan ahaa buu le أbي qتاadة السلمي عن أbيه رضي الله عنه qاaل kuntu waxaan ahaa yوما maalin jاalسa mع الرiجاaل min أصحاabi النبي rag saxaabada nabiga kamid a la fadhiyay fii manزilin meel fii طريiqi maka maka wadadeeda meel kamida oo socotaa lahaayo cumrad iyo cumraة الxudaybiya bay ahayd cadowgana waa laga baqaayey ilaalaa la iska hayey koox marka uu abu qataade kamid oo nabiga uu diray yira dariiqu saaxir soo qaada ayay ahaa ayuu ku jiray meel baa la yar fadhiyay oo kamaa lagu taltalinayay saxaaba nabiga alay salam saxaabadiisii kalena way sii socdeen wuxuu leeyahay fii manzilin min dariiqi fii dariiqi maka wa rasuulu llahi sal slam naazilun amaamana nabigana hortaanada hore ayuu sii socday oo meel hore oo naga horeysa ayuuba degi doonaayo waa kii markii ninkii banu khifaar uu yimid abi qataada uu yidhi nabiga xageebuu ahaa wuxuu lahaa suqya meesha suqya la yidhaahdo wa huwa qaa'ilun suqya kii u lahaa naazilu amaamana wlqowmu muxrimuun buu leh qataada nimanka aan la socdo way wada xarmadeen cumray niyoodeen waana anigu se hayru muxrim weli ma xarmanin cumradii faabsaruu waxay arkeen ximaaran dameeru farow waxshiyan dameer waxshi bay arkeen dameer farow yaacay arkeen waana mashquulun waxaan ku fooraro oon kusii jeedo ku mashquulsanahay oo mashquul baan ahay aksifun waxaan taltalanay oo dhaadanay nacli kabayg kabtayduna dhaadanay falan marka ishan kor boobu qay hoos buu foorray falan yudinuunii bihi falam yudiinuunii imana ogeysiinin yuclimuunani iman ogeysiinin bihi dameerfarwaas saxaabadii arkaysay imayna sheegin may dameerfarwa noo soo ugaar mayna idhihin maxaa yeeley ayaga waa muxrimiin hadday ka qayb qaataan ugaar iyo saydulbari ay ka qayb qaataan dembi bay ku dhacayaan waa laga xarimay inay ugaadhaan iyo inay u kaalmayaan midba waa xabu waysa jeclaadeen xagga niyada iyo cindiga low anii anigu absartow inaan arki lahaa inaan arki lahaa bay lakin qalbiga ka jecel yihiin oo ayagoon ii kaalmaynin intaan arko in usoo waaro hilibko bisilna hordhigo faltafatu markaasaan saa u milixsay buu yidhi faabsartuhu markaasaan arkay dameerfarow yaacaaya oo burburan oo ataan ay ku jirto kuwa dhadiga burburan marka faabsartuhu waan arkay way qosleen riwaayooyin kale marka qosolkuna icaano iyo ma keenaayo maanta faqumtu ila alfarasi faraskaygii baan u kacay xaggiisa faasrajtuhu markaasaan kooreeyey uma rakibtu waan furay buu yidhi intaan koorihii wixii ku hagaajistay lagu fariisanaya lagu istaagay ayaan ku boolay buu yidhi wanasiitu waxaan halmaamay asawda ushaydi shaabugeedii warumxa warankii ushaan ku garaaci lahaa faraska iyo waranka wax ku soo ugaari lahaa ayaa dhulka kaga tegay oon halmaamay bu yidhi faqultu lahum waxaan ku idhi naawiluuni ilaaca asawda usha iyo warumxa waranka ilaaca faqaaluu waxay yidhahdeen laa maya walahi baan laa nuciinuka kugu kaalmanayni alayhi calaa qatli saydi oaana dilidiisa bishay wax kamid aan kugu kaalmanayni inaan ku siino kaalmay noqonaysaa ficil bay noqon faqadibtu markaasaan u carooday oo fanazaltu aan ka soo degay faraskaygiyo faakatuhumaa labadii baan soo qaatay sawdkii rumxigii warankii iyo ushiba uma rakibtu markaasaan dib u fuulay fashadadtu waan eriyey cala alximaar dameer farigii baan ku eriyey faaqartu mid dhadiga oo ataana ayaan boqongooyey oo wareemay buu yidhi uma ji'tu bi waan u keenay walaal qad maata uu gowracan yaho dhintay waa soo gowracayadi isagoo mayduu soo saartay keligiis fawaqacuu fiihi way ku daateeyaan kulinay way cunay marka wuu kariyey markuu kariyey hadda waxay dhaheen waa hilib bisil waa iska cuneen marka uma shakw fii aklihi cunidoodii bay haddana ka shakiyeen iyaahu ay dabeerfarigii cuneen walxaal hum xurumun ayagoo muxrimiina saydkii iyo waadhi laa taqtulu sayd bay dee waayeene inuu marka cunitaankana uu soo galay yay ka baqeen faruxnaa waan tagnay wakhaba'tu waxaan meel dhigay oon qariyey alcaduda maci xogow tagoog ah oo ambaa kasoo gooyey hilibkiisa kasoo gooyey baan gaar usoo qabtay usoo qaatay si nabiga alay slam ugu geey hadduu aqbalana uu cuno faadraknaa rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam baan soo gaaray gadaal ka soo gaaray waa soo marray xadiidka kitaabu lxaj baan kusoo maray aad u faahfaahsan nabiga alay slam buu keligiiba u tagay qataada keligiis markaasuu u warramay waxa dhacay saxaabadaaduna way cabsanayeen in cadow u goosto nabi alla masug bay kulahaayeen waa kii ku dhihi jiray fasalnaahu can dalika arrinkii baa nabiga weydiinay faqaala wuxuu macakum minu shay hadda hilibka wax ma ka wadaan faqultu nacam haa fanaawaltu lcaduda baan siiyey faakalaha waa cunay xataa nafadaha ilaa uu ka dhamaystay wa huwa muxrima nabigana muxrim bu sala allahu alيh wasalam marka man istawhaba min asxaabihi shay istawhaba wax ma haystaan taas wey tadyiiban likhaairihim waxa waa iska fiicanya inaad tiraahdo inaad adigaba ka qayb qaadato wax ka cunto waa sii kala xeelladihiin mogti faxadaanii bihi zayd bn aslam baa i warramay can caطaa ibn yasaar can abi qataada can nabiy sala اlah alيه wasalam baabu man istasqaa qofkii waraab dalba waraabi intuu cid u imaado waraabiya waraabiya wax dhibaato ay leedahay ma laha dembina kaa soo gaari mahayo waxyaalaha mutasaamixee ummaddu ay dhexdooda isku taqaano eena ceeb laisku ceebeynin bayna kamid tahay waxba dhibaataa ma laha wa qaala sahl ba wuxuu yii qala li nabi sal slam isqini nabiga wuxuu igu yidhi iwaraabi marka intaas oga jeedaa xadiidka asagaana waa bukhaari asagoo mudawal sheegay xadaثanii khaalid ibn mkldin qala xadaثana sulayman bn bilaal qala xadaثana abu طuwaala ismhu cabdullaahi ibn cabdالرaحmaan qaala samictu anasan radi الlahu canhu waa maqlo yaquulu leh ataanaa rasuul lahi sal sl nabigaa noo yimid fii daarina haadihi guriga anagana aragtaan buu le fastasqaa waa waraa dalbay waraabiya wuuna yidhi faxalabnaa le waxaan u lisnay shaatan lana neef ari ah qofka hadduu biyo isii yidhahdo biyo iska madow waxaa u adoo caano oo dara oo muxuu ahaa siiya barax siiya gaawo si fiican gaaraanaduu ooman yahay ama gaajo usii weeliso faxalabnaa lahu shaatan lana yaan u lisnay uma kadib baan shibtuhu u barxay min maayin biyo min maayi birin bi'rina haadihi ceelka annagan biyihiisii yan caanihii aan neefka ka soo lisnay ridi yaan ogu baraxnay buu leeyahy ogu daray baraxaasna waxay oga jeedaa laba macnaba way keeni kartaa in tabriid laban caanahaas kulul hadda neefka laga soo lisay kulul in lagu qaboojiyo waa soo maray abubakar radia allahu canhu hijradii nabiga calayh isalaatu wasalaam marku usoo lisay waa kii ugu qaboojiyey umadii biyaheeda qaboobeed xataa barada min ashali wakilaha ismaliya ayb marka taa waa macnaha labaadna waxaa wey in la ziyaadiyo oo xoogo yaro caanaha in biyaha hadii lagu daro waa isbadsanay waa badanaysaa wabay taraysaa waxbay tari haddii hadiye iyo iska qof iska siinayo ay tahay in caanaha biyo lagu daro dhibaata maleh laakiin beec markuu imaado qish bay noqon man qashanaa falaysa mina bay soo gelaysaa in caanihiyo biyo laisku daro oo laisku barxo arrintaa ayada xaraam wey faacdaytu waxaan siiyey markii beec loola jeedo wey faacdaytu nabigaa siiyey calayh salaam waa abubakr abubakr can yasaarihi bidix buu ka fadhiya waa cumaru cumar faaruqna tujaahu hortiisu fadhiya waa acraabiyun owerbaadia nasiib lana can yamiinihi dhanka midigtu ka fadhiya falamaa faraqa markuu bogay nabiga cabidii qaala cumar baa wuxuu yidhi hada abubakr wuxuu ka boobaya oo ka yaabaya nabiga inuu midigtiisa intuu fiiriyo acraabiga siiyo abubakr baa bidix kaa fadhiya nabiga allow faacda acraabiya acraabigii buu nabigu siiyey calayh salam fadow hambadiis sharcigun buu qaadi nabiga calayh salaatu wasalaam uma qaala wuxuu yihi alaymanuun alaymanuun buu nabiga alayh salatu wasalam yidhi alaymanuun yani almuqadam waxaa loo hormarini alaymanuun kuwa midigtaa la hormarin midigta unbaa la hormarin ee qofkaas intii ay bilaabatay cabitaankii iyo qaybtii bidix loo noqon mahayo alaa fayaminu midigeysta alaa fayaminu midigeysta wey midigta ku dadaala qaala anas baa wuxuu yihi fahiya sunatun fahiya sunatun ah, midigta in la ilaaliyo waa suna waa suna alaaa maraat saddex jeer ku celceliyey xadiid baa jiray nabiga alay slam buu yihi kabir kabir see la yeeli kabir kabir kabir kabirtaas waxaa weeyaan qaarkood waa khaas bay dheheen oo kalaa lagu khasisay qaarna waxay yidhahdeen ayman un filayman baa lagu khasisay qaarkood waxay dhihi karaan oo noqon kartaa in loola jeedo dee bilowa hore waa bilowa haddii la bilaabayo ama hadal oo xaaje qof uu bilaabayo qofka weyn ha bilaabo marka kadib dee midka laga socdo hadii la rabo haddii wax la qaybinayo qofka u weyn waa laga bilaabi karaa laakiin marka dambe midka laga socdo wey baabun wuxuu ku saabsan yahay qabuula hadiyati sayd ubaad hadiyadeed in la aqbalo haddii laisku hadiyeeyo goorma laakiin haddaadan waxba aan ka qayb qaadanin oodan kaalmo iyo waxba aadan ku baxsanin waqabila nabiyu sala allahu alayh wasalam waa aqbalay min abi qataada uu ka aqbalay caduuda shaydi ugaadhi adudeedii iyo oorteed waa kii ka aqbalay soo maray xadathana sulaymaan bnu xarb qaala xadathana shucba can hishaam bni zayd ibni anasin ibni malikin can anas radia allahu canhu buu ka wariyey qaala wuxuu yihi anfajnaa arnaban bakeelaan kicinay on fiijnay buu yihi anfajnaa meel gaaban baa lagaga soo baxay bakeylihii markaasuu booday banaan meeshan ku dhaqaaqay bimari dahraan meesha mari dahraan la yihaahdo ayaan ku fiijisa ku erino ka kacinay fasaaca alqowmu qowmkii baa ka dabadiday hal bakeela weeyaan waa la ugaaranayo waa xalaale markaasi falaqabuu ah, faqalabuu riwaayo kale waa ka qaalib noqdo facayu waa ka noogeen hmm. waa gaari waayeen wey faadraktuhaa markaas aniga gaaray anasa faahadtu aan soo qabtay orad weeyaan orad baan ku qabtay faataytu bihaa waxaan u keenay abaa dalxa ila waa rabiibkiisii rabiibkiisi w anas anaskana markaa hooyadiis musulem abu dalxa marka gurigii reerkii adeerkii wey fadabaxahaa abu dalxa gowracay wabacaa ilaa rasuuli sal la sl nabigu wuxuu u diray biwalikaha sinteeda ow fakidayha bowdalaa bowdo ayuu nabigu u diray qaala wuxuu yihi markii dambe fakidayha laa shaka marka hore waa shakiyey kadib buu isqabtay wuxuu yihi labada bowday ahaayeen shaki kuma jiro laa shaka fiih faqabila waa aqbalay qultu waxaa wa akala min ma cunay nabiga ala salaam qaala wa akala min waa cunay uma qaala bacdu haddana wuxuu yih qabila waa aqbalay nabiga aqbal markay ugu shakisan yahay inuu cunayn kale lakin waa aqbalay rasuulka alayhi salaatu wasalaam aqbalkaas iyo aragga u arkaayo saxaabada ugaaranaysa iyo waxaasoo dhan baaba ku filan in arnabka iyo bakaylaha inuu xalaal yaho la cuni karo taasaa u daliila taasaaba u daliilaho iqraar bay noqonaysaa hadduu cunayna hadda iyaduna waa sii caddahay waxaa hadda laga fahmay xadiidka waxa wey qabuul hadiyati sayd waaba ugaadhay baabu qabuulilhadiyati hadiyada in la aqbalo nusakda qaarkood baabkaasi ma qorayaan sidaasaana fiican baab kalaa soo socda baabu qabuulhadiya kan marka waxaa weye kaa hor u muracsan yahay xadaثna ismaaciil qaal xadaثanii mali an ibn shihaab an cubaydilahi bn cabdilahi bn cutb bn mascuud can cabdilahi bn cabaasin an sacb bn jafama radia allahu canhu anahu ahdaa lirasuuli lah nabig alay slam ximaaran waxshiyan buu u soo hadiyeeyey wa huwa nabiguna bilabwa meesha abwa la yirahdo oo biwadaana uu joogo faraja caleyh waa ku radiyey oo ku celiyey hadiyadii kaba aqbalay rasuulka alay slam markaasuu ninkii isyargoday oo isxumeeyey oo nabigu hadiyadaada muxuu u diiday waa arkay rasuulka waa fahmay falamaa ra'aa markuu nabigu arkay oo fahmay maa fii wajhi wejigiisa waxa ku sugan oo isxumayn ah faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa inaa lam naruddahu calayka wax kale kuumaana radinin iyo inaan anaga adiga wax kaa shakisannahay ama aan ku nacabnahay maahee ilaa anaa anagu xurumun baan nahay dad muxrimiin ahoo cumro ku jira cumraystay baan nahay ugaadhanna haddii daraaddeed waa usoo ugaadhay nabiga alayh salaam martisoor maanta oo casuun baa isleheed qofka hadii ugaadha sayidka isaga sayidka ugaadha haduu qofka xaajiga ama muctamirka uu soo ogaadho ama asaga dartii loo soo ogaadho labadaba ma banaan inuu cuno labadaba ma banaana xadiid abi qataadase nabiga alayh isalaatu wasalaam dartii looma soo ogaarine ee dadka asagoon baa iska soo ogaaray kadibna dadkii cunaya uu ku darmaday waa soo marray kitab alxaj labada xadiidba ayaga oo markaas daahirkooda sidaas ku khilaafsan yahay laakiin macnahooda saa loo jamciyo baabu qabuuli hadiyati hadiyada in la aqbalo hadiga cidlo ah oo kaa reebaysa aan jirin qofkan hadiyadiisa waad ka aqbali cidla hadii jir xaaraan inay tahay waxaan uu ku siinayaad ogaatay waad diidi kartaa nacam waxaa tahay xaaji oo inuu kuusoo waalayn dartaabaad u aragtay waad diidi kartaa markaas qof mana sheegad badan weeyaan oo wuxuu alla wuxuu bixiyaba manaysan oo sheeg sheegi weeyaanoo inuu ku manaysan oo ku mana sheegan baa tira waa iska diiday ayadana waa iska bannaan tahay dhib ma laha laakiin haddii wax cidla aysa jirin qabuul alhadiya waa fiican tahay tahaadu taxabu xadaanii ibraahim ibnu muusa qaal xadaana cabda ibnu sulayman xadaana hishaam can abi curwa can caaisha radi allahu canha ana annaasa dadkii kaanuu waxay ahaayeen yataxarawna kuwa u qasta oo oola qasta oo u fiirsada bihadaayaahum hadiyooyinkooda yowma caaishata caaisha maalinteeda uu nabigu kalkeeda uu joogo guriga caaisha maalintuu nabiga joogo ayay dadku radi allahu canha ayay u qasti jireen ninkii raba nabiga inuu hadiyo siiyo habeenka caaisha uu kusoo hoyanayo maa loo fiirsan hadiyo baa la keeni yabtaquuna bihaa hadiyadaasna waxay kaga dalbaayeen ow amase eh, eh, muxuu ahaa yabtaguuna biha ow yabtaguuna bidalik arinkaasi ay samaynayaan waxay ku dalbaayeen mardaata rasuuli lahi sala allah alay slam nabiga alay slam raadligelintiis oo habeenka caaisha caaisha buu jeclaa rasuulka alayh salaam in habeenkaasi hadiyadii iyo alaabtii loo keeno oo guriga caashabeenka eh, caashu jeclaa saasi ka wadaan nabiga ku raaligelinayaan iyagu saasi u arkaan nabigu alayh salaam markaa keenina habeenka caaisha keliya habeenada kale keenana ma dhihin umana diidin waa un qofkii keena waa ka qaaday xadathana aadam bin abi iyaasin qaal maxaa yeelay waxaa haweenka kale ka dhexeeya haweenka o dhan ka dhexeeya ninka laga rabo waxaa weeyaan alqismatu walnafaqatu walmaskan wey waa wada haystaan nafaqadii iyo qaybintii habeenka mid walba gurigeeda in la tago iyo in saknihiiy guriga ay hesho laakiin gurigaasi markuu joogo haddii dad islaameed wax keenaan de waxaa weeyaan waa wax ka baxsan wax ka baxsan weeyaan oo shaqaba una kulahayn rasuulka alayh الsalaatu wasalaam haweenka kalena hadday ka hadlaan aan gar ayna kulahayn gar kuma laha xadaثna aadam بن abi iyaasin qaal xadaثna شhucb بن xajaaجin qaal xadaثna jacfar بن iyaas qaal samictu waxaan maqlay saciid بن jubayr can iبn cabaasin radي الlahu canهuma qaala ahdad umu xufayd gabadh la yihahdo umu xufayd oo khaalatu ibn cabaas cabdالlahi بn cabaas habareertiis weeyaan najdi baa lagu qabay dhulkaa najdi gabadhii lubaaba aheed bay iyo maymuune iyo ay walaalahayeen khaalid bin walid hooyadii iyo gabdhahaas o dhan ba walaalo maxaarif bay ahaayeen ila nabiy nabiga alay slam bay marka waxay u keentay xaggaada najdi bay ka timid nabigay soo booqatay walaasheed buu ira nabiga qabaa dhibaatay u keentay marka dhibaatii waxaa weeye caqidan caana la angejiyey wasimna subag wa aduba mansluuley lasoo solay oo dhulkaasi dooxooyinka najdi ay ka soo aruurisay way soo soshay markaasay keentay inagu colab iyo isma siino ayb faakala nabiyu nabiga alay slam waa aqbalay hadi nabig waa ka aqbalay qabuulhadiya baabka musanifka wa u baabaystay qabuulhadiya waa aqbalay nabiga guud ahaan dhammaan waa aqbalay wixii uu raban waa ka cunay wixii kalena saxaabadii u daayay faakala nabiyu sala allahu alay wasalam min alaqidi caanihi waa cun maaragtay kalbaada engage wasamna subagii wa taraka aladuba maansul welaydii faruu ka qaaday taqaduran asagoo nacayo kala haysanay ha taqaduran wuxuu markii la weydiinay wuxuu yihi ucafuhu lianahu laysa dacaama qowmi reerka anaga reer maka dadka reer maka reer qurasheed maansuulada mayn cuni jirin beeraleyda dooxaleyda ay ogaadhaan marka ani waa ka yaqsanayaa buu dhihi jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha kamidana intuu faraheedii saa u tiriyey ayaa wuxuu yihi ummadii naga horreeyey waxaa jirta ummado la nasakayoo say bini aadan u ahaayeen un xayawaan laga dhigay inay ku jirta war maayo buu yihi tan inay kamid tahay oo dadkii la nasakhay bay yihiin ayuu rasuulka calayh salaam waa intaan loo sheegin wax la nasakhay dhowr maalmood kadib inayna sii noolaanaynin intaan loo sheegin rasuulka sala allahu alay ali wasalam qaala ibn cabaas wuxuu yii faukila waa la cunay maanse laguleydi amaanse cagaley waxaa tiradaba calaa maairati rasuulilah nabiga calayh salaatu wasalaam xeeradiisii baa lagu cunaya gurigiisii waa arkaya rasuulka calah salaam khaalid bin waliid baa kamid ragga cunaayey axaraamin huwa yaa rasuulallah laa buyi nabig ala slam xaraam maa walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaa ir ibn cabaas fiqigiisa walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaa maa ukila laguma cunin calaa maairati rasuulilah rasuulka ilahi maadidiisa xeeradiisa laguma cunin ma dhigi karti nabigaa diiday saa darteed maasuuliya lama fiicna ma dhihi karti ah, diididaas waxay ahayd arrin nabiga alay slam dabeecadiisa iyo asaga cuntadii uu aqooday inaanaan ahayn darteed buu u diiday ee maaha inay xaaraanta hilibka geela ma cuna ma cuno an nafteedaan jeclayn waad dhihi kartaa caanihiisa ma cabo waad dhihi kartaa loobaana afka saarin waad dhihi kartaa naftaadaad ka hadlaysaa laakiin tashriic kama hadlaysid iyo waa xaaraan iyo waa xalaal iyo ma banaana iyo waa karaahiy iyo ma dhehaysid marka wuxuu leeyahay haddii xeerada nabiga lagu cunay alayh salaam iqraar baa la yidhaahdaa nabigana shay xaaraan oon banaaneen intuu arko ka amusi maayo mara aamuska uu aamusay waxay tusaysaa ina xalaaltay bal eh, qowlan buu u yiri laa markii lagu yidhi xaraamun hu xadaana ibrahim ibn mundir qal xadaana macan ibnu ciisa qal xadaana ibrahim ibnu dahmaan can moxamed ibni ziyaadin can abi hurayra radi allahu canhu qaal kaana rasuulu lah sal sl nabigu wuxuu ahaa idaa uutiya biacaam markii loo keeno sa'ala canhu waa weydiin jiray hadiyatun am sadaqa cunta hadii loo keeno wuxuu dhihi jiray ma hadiyaa mise waa sadaqo laba xugun bay kala qaadanayaan sadaqada waa wax uu qofka bixinaayo hor aakharana uu rabo ajriga tawaab inuu ka helo oo qofkan waxan uu siinayo dembigiisa in lagu dhaafuu rabaa oo saakda iyo wasakda lagaga dhaqo hadiyadaysa waxaa weeyaan qofka la isticlaataan adna beri waxa kuu talo umaad ka rabtaa fain qiila haddii la dhaho sadaqatun sadaqa weeye qaala liasxaabi wuu dhihi jiray kuluu idinka cuna aniga sadaqa ma cunee nabiga iyo ahlu beytkiisa sala allahu aleh ali wasalam walam yakun ma cuni jirin wain qiila haddii la dhaho hadiyatun waa hadiyo daraba biyadii gacantiisuu gelin jiray sala la ala slam si degdega ah, faakala macahu markaasuu la cuni jiray labada waawa waa asraca fi wadci yadihi waa dhexgelin jiray wey faakala minhu waa la cuni jiray macahum markaasuu deena qofkaa hadiyada bixiyeyna hawaabin jiray xadaana mxamed bn bashaar bn dar qal xadaana qundar mxamed bn jacfari qal xadaana shucba can <clears throat> qataada can anas bn malik radi allahu canhu qaal utiya nabiyu sal اlah alay slam bilaxmin nabiga hirib loo keenay hirib faqiila waxaa la yidhi tusuduq calaa bariira guriga nabiga la keenay xadiid kale ku cadaynayo faahfaahinaye nabiga maalintaas qadadii markuu soo maraayo reerkii wuxuu arkay dharigii oo badbadaya oo maraqii alaabta ay la soo kacayso oo fuudkii ka muuqdo hilib ka muuqdo arkay markaasaa waxaa loo keenay cuntadii caadiga iska dilbilaasheed baa loo keenay alam ara burmata fiiha laxm buu nabig alay salaam dhariganso kale hilib ku jira maanta waase isbedelkan yaan rabno waase cuntadiin horan baad keenteene markaasaa waxaa la yidhi nabi allow tusudiqa calaa bariira gabadhii bariiraheed baa lagu sadaqaystay adna sadaqama cuntid qaala nabi wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqa bariiro hilibka sadaqo u yahay iyadu oo dembibaa dad baa ka ajirgurubsaday oo dembi dhaaf ka raadsaday walanaa anagana waxayna siinayso hadyatun hadiyo wey oo waxayna siinayso waxbaa siinaynao waa um, ajirbay ajir nagama raadinayso oo waxayna rabtaa un taxaabigiiba naga rabtaan w saas manaa marka macnaheedu waxaa weeyaan sadaqadu inay wareegto oo sadaqanimo intay ka wareegto waxay u noqon kartaa hadiye noqon walidaalika qof ayn sadaqa u banaanayn inuu sadaqa qaataan u banaaneen ama zake inuu qaataan u banaaneen yaa hadiyada u banaantay qof miskiin ahoo zake la siiyey inuu neefkii zakada intuu gowraco tujaartii iyo akniyadii wax ka siiyo waa banaanta akniyada iyo tujaartana sadaqa iyo zakada ma banaan in la siiyo laakiin hadiyanimoa loo siin karaa xadaثana moxamed bn bashaar qaal xadaثana gundar xadaثana shacb bn xajaaj can cabdiraxman bn qaasim qaala samictu minhu can alqaasim baan ka maqlay qaasim bin moxamed bin abubakr can caaisha radi allahu canha annahaa araadad waxay damacday an tashtariya bariira gabadhii bariiraheed inay soo gado wa anahum ishtaraduu walaaha walaheedii bay dadkii lahaa shardisteen fadukira dalik idin linabiy sal slam baa loo sheegay qofka sheegayna caaishay ahayd faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ishtariha gabadha soo iibiyo faactaqiyaha xole fa inama alwalaa liman actaqa baa iska lehe wauhdiya laha laxmun masalada hore waa soo maray in badan hadda halkan usoo arooriye waa adiidkan intan dambe wauhdiya lahaa laxmun sunankii laga qaatay bariira iyo fawaaidii xadiidka laga faaidaystay buu kamid yahay uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lahaa bariira laxmun hilib yaa lagu sadaqaystay waa maskiine faqiila lilnabi sal slam ba waxaa lagu yihi markuu weydiiyey haada tusudiqa calaa bariira bariira lagu sadaqaystay faqala nabiyu sal allah alih wasalam ba wuxuu yihi wallaha sadaqa sadaquu u yahay walana anagana hadiya buu noo yahay wakhuyirad xugun kalena waa laga qaatay gabadhan sunno kale oo waxaa weeyaan takyiir masalada la yihah masalada takyiir wakhuyirad waa la khiyaar geliyey oo markii sayidkeedii caaisha sayid u noqotay saydadeed ay xoraysay ayadu xor bay noqotay ninkeediina addoonnimadii uu ku haray arrintaa marka waxaa soo baxday wax khiyaar la yidhaahdo inay dhahdo waan kaa fasakday naftaydii baan doortay baa u banaan waa khuyarad waa la khiyaar geliyey bishardi dee inta qabla almasiis intuu ninka taabanin wey kol hadduu taabto ka noqod ma leh qaala cabdiraxmaan baa wuxuu yihi zawjuhaa ninkeedu xurun xor buu ahaa oo cabdun addoon miya addoonke eh, eh, ma addoon baa mise xor zawjuhaa xurun oo cabd shucbaa la weydiy qala shucba wuxuu yihi sa'altu cabdiraxmaan baan weydiy can zawjiha qala wuxuu yihi laa adri ma ogi axurun xor inuu ahaa am cabdun adoon inuu ahaa lakin xadid kale ku cad cabdun aswadun ismu mugiif xadid kale noocadi fi saxiix ku sugan adoon buu ahaa mugiif la yidhahdo magaciisa oka daba socotay daba socday daba ooyi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam lababa khiyaargeliyeenba takyiir ma dhaceen sida raajixa ah aduu asaga uu xor ahaan lahaa waxaa weye markuu asaga adoonnimo ku haro ayadan ay xorowdo ayay khiyaar qaadan kartaa oo isfasakhi kartaa xadaثana mحamed بن mqatilin abuاxasan xasan اmarwsi qala akhbarana khalid بn cabdالlahi الضaxaan can khalid الxada بn mهraan can xafsةa binti sirin can umi caiya umi caطiyata nusayba binti kacb اcadawiya qaalad waxay tiri radi allahu canha min almubaayacaat bay kamid ahayd gabadhi nabig la mubaayacooday alay salat gabdhi la mubaayacooday waxay caan ku ahayd meydka dhaqidiisa xaggan kalena khitaanka iyo gudmada qaalad waxay tihi dakhala nabiyu sala اllahu alيh wasalam baa soo gala calaa caaisha radi allahu canha faqaala wuxuu yihi cindakum shay wax ma haysaan maanta qaalad waxay tii la waxba ma hayno ilaa shayun wax mooyeene bacaat bihi umu cadiya ay soo dirtay min ashaati neefkii ariga ay kasoo naga siisay ay qashay allatii shaatadii aad bacafta ilayha u dirtay adiga mana saga kasiis neefka arigaumcadiya arig ka siisay zakada ayay intay gowracday waxnaga naga siisay haweenka nabigana calayh salaam waa u banaantay sadaqada inay qaataan ahlubeytka xaggaas marka laba fiirinayo kuma jiraan oo sadaqada way qaadan karaan marka adiguna sadaqa ma cuntid qaala nabig wuxuu yidhi inahu qad balaqad maxilaha meeshay ku xalaaloobaysa way gaadhay oo annaga nagu xalaaloobaysa sadaqadii marka horeeda nooma banaaneen laakiin hadda hadiyey noogu imaan kartaayo bareera haddii noo hadiyeysay ee na siisay xalaal bay noo tahay waa noo bannaan tahay bu rasuulka sala allah alay ali wasalam naam baabu man ahdaa ilaa saaxibihi wuxuu ku saabsan yahay ninkii saaxiibkiis u hadiyeeya waxbuu uhadiyeeyey wataxaraa bacda nisaa'ihi haweenkiisa qaarkoodna markuu saaxiibkii uhadiyeynayo xasaas badan buu leeyahay saaxiibkii qaar haweenkiisa kamida ah markay gurigiisa uu joogo unbuu la qastiya oo ugeen duuna bacdi kuwa kale maya haweenka kale markuu joogo waxba siin maayo laakin guriga markuu joogo islaam kale unbuu wax siinaya taas ka waran ma lagu diidi maya laguma diidaayo hadiyadiisa asagaa iskale xor u ah hadduuba keenay waa laga aqbalaya la radin maayo hadiyada haddii wax sababa loo radiyo kale aysa jir sabab ma noqonaysa marka sidan sabab ma noqonayso xadaثna سulayman بن xrbi qal xadaثna xamaad بن zayd an hisham an abi an caiشha radi allahu canha qaalat kaana الnaas dadka waxay ahaan jireen yataxaruna bihadaayaahum ywmi caaisha saale maalintayday u qasdi jireen oo la fiirsan jireen hadiyada wa qaalat umu salma waxay tihi ina sawaaxibii aniga sawaaxiibta kuwa haweenka kale ee sawaaxiibaday ahaa ijtamacna way kulmeen habeen bay maalin bay kulmeen bay kulmeen fadakarad lahu waay shee dakarad lahu nabiga u sheegtay gaabadaasoo dheer baa noo soo socdee fadakarad lah waa u sheegtay nabiga alay slam waay tiri arrintaasa laga sheeganaya nabi allow faacrada canha nabigana waa ka jeedsaday waa mukhtasar xadiidkan waa ka sagoo dheer xadaana ismaaciil ibn abi uweysin qaal xadaanii akhii cabdulxamiid abu bakrin can sulaymaan ibni bilaal can hishaam bn curwata can abihi can caaisha radi allahu canha ana nisaaa rasuuli ilah haweenkii nabiga sala allahu alayh wasalam kuna waxay ahaayeen xisbayna laba xisbi laba xisbi waayeen haweenkii nabiga sal la alay slam koox waxaa hogaaminaysaa caaisha kooxda kalena waxaa hogaaminaysa umu salame iyo zaynab bintu jaxshiya hogaaminay faxizbun fiihi caaisha ku jirta acdaada iyo xubnaha iyo waxafsatu xafsa wasafiyatu wasawda intaas waxawey grubkaa waa waa xizbi gaar ah. wararkay isku gudbiyaan arrimaha isla qaadadhigaan say wax usoo dhexsan lahaayeen bay ka wada sheekaystaan kuwa kale iska riixaan walxizb alaakhar xizbiga kalena umu salama hogaaminaysa iyo wasaa'ir nisaai rasuuli haweenkii nabiga kale oo haweenkii nabiga de faraha badnaa ay kamid aheed umu xabiiba ay kamid aheed iyo zaynabo bintu jaxshi iyo haweenkaa kale nabiga aleh salaatu wasalaatu wasalaam aleyh salaatu wasalaam wa kaana almuslimuun waxay ahaayeen muslimiintu qad calimuu kuwa ogaaray xuba rasuulilah jeceelka nabiga uu caaishata jecel yahay waa la ogaaray waxaan la qarinaynin buu ahaa maxabada iyo jeceelka uu ninku xaasiskiisa mid kamida ah uu jecel yahayna de wax awoodiisa ka baxsanba weeyaan wax muuqda oo uu nabigu alayh salaatu wasalaam awood u leeyahay cadaalad buu u samayn jiray qismada qaybinta habeen walba midoodii hadday noqoto nafaqadii hadday noqoto sugnihii wixii tabar loo heli karo laakiin maxabada iyo jaceylka iyo muyuulka qalbiga ah arintaas awoodda nabiga kumaba jirto ilaahay muqalibulquluuba ayaa arrintaa gacanta ku haya faida kaanat cinda axadihim idaa kaanat markay tahay cinda axadihim saxaabada nabiga mid kamida agtiisa hadiyatun hadiye hadduu hayo yuriidu uu doonayo mahanayo an yuhdiyaha inuu uhadiyeeyo ilaa rasuulilah uu mamahanayo akharaha dib buu udhihi jiray markay gacantiisa kusoo dhacdo inuu bixiyana uu rabo haddii uu nabiga guriga caaisha uuna joogin dib udhihi jiray xata ida kaana rasul sal sl fi beyti caaisha markuu imaado bacaa saaxibu lhadiya ninkii hadiyada raba inuu bixiyo wuxuu diri jiray ilaa rasulilah sal sl fi beyti caaisha guriga caaisha la geen jiray guriga caaisha marka hadiya badan baa iskugu imanaysa fakallama xisbu umu salama umu salama xisbiga hogaaminaysay baa hadlay oo yidhi arrintan ayada ah arrinna qabata ma aha aan ka dacweyno nabiga calayh salaam ka sheeganno faqulna lahaa umu salama waxaa lihi adigaan ku igmanay adiga noo noqo afhayeen nabiga noogu tag sala allahu alayh waalih wasalam qulna laha umu salamay ku dhaheen kooxdii kale kalimii rasuul allah orad rasuulka ilahi la hadal calayh salaam yukalimu nnaasa dadka ha la hadle oo fayaquul ha ku yidhaahdo man araada qofkii doona an yuhdiya ilaa rasuuli lahi sal slam hadiya qofkii raba nabiga inuu u hadiyeeyo falyuhdiya u hadiyeeyo xayu kaana meeshuu jooga nabiga min buyuuti nisaaihi haweenkiisa guryahooda meel alla meeshuu ka joogo waxba yuuna caasho sugine ceebaanka ha bixiyo rasuulka sal اlahu alيه wasalam fakalamat umu slm umu salma nabiga calayh salaam way la hadashay bimaa qulna waxii lagu soo xiray wixii farqa lagu soo xiray ee lagu yidhi sidii bay u gudbisay markii habeenkeedu nabigu ahaa ayay tiri haweenka kale aniga soo gudbi isoo dirsaday waxaa lagu leeyahay hadiyadan adigu caaisha lala fiirsanayo la hadal saxaabada oo waxaad tirahdaa meel kasta joogaba iska keena anagana khayrka waan rabnaaye falam yaqul lahaa ooma dhihin umu salma shayan waba waxba ooma jawaabin waa ka aamusay habeenkii hore fasa'alnaaha haweenkii baa weydiiyey warka ka sugaayey oo waxay dhaheen mau sheegtay muxuuse ku yihi faqaalad waxay tihi maa qaala lii shayan waxba iguma jawaabin waanu sheegay lakin waa iga faqulna laha waxay ku dhaheen fakalimihi la hadal tarabka kale tarabka kale markuu soo wareego la hadal nabig alay salaam qaalad waxay tihi fakallamtu haddana waan la hadlay tookadeedi xiina daara ilayha amir uu wareegay cayilan mar kale haddana waa la hadlay haweenkii weli way sheeganayaan arrintaasi u sheeg dadka falam yaqul laha shayan nabiga calayh salaatu wasalaam waxba oguma jawaabin umusalama ka aamusay fasa'alnaha way weydiiyeen haweenkii waxay dhaheen muxuu kugu yidhi faqaalad waxay tihi maa qaala lii shayan waxba iguma jawaabin faqulna laha way ku dhaheen haddana kalimihi mar saddexaad la hadal xataa yukalimaki ilaa uu kaala hadlana ka harin fadaara ilayha waa ku soo wareegay fakallamathu markaasay la hadashay tihi arrintii weli waa harin leedahay faqaala laha nabigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'diinii fi caaisha umu salama caaisha darteed ha igu dhibin ina aladiina yu'yuuna allaha warasuulahu ku sigatay dhibaato ero hadhihin ilaahay baan u toobad keenay min aadaaka dhibkaada yaa rasuul rasuul allow ilan waa mu'minada sheeganaya calacalaya waa rasuulka moxamed ah sal اllahu alيh ali wasalam waxa awoodeeda ah imanka dadka inaan la hadlon dhaho sadaqadeyda agga mariyo mxu hadiyaadka qaqaybi inaan dhaho ila hadiyada wuxuu codsaday nabiga wa laga soo doontay aminkaas ilfashaqaas ma geli kari ha ugu dhimi caaisha uma inahuna caaishana haddee jacelkeeda maxabadeeda waa mid igu samaysan jibriil calayhi salaatu wasalaam baba xataa markaas gurigeeda aan jooga i uma inahuna dacawna faatima kamayna harin umu salama markii ay arintaas qabsatay way iswareejiyeenoo waxay aadeenoo u yeereen dacawna waxay u yeereen faatimata binta rasuulilah gabadhii nabiga alay slam faatimaheed ayaa loo yeeray faarsalat ilaa rasuuli ilah rasuulki ilahi bay u dirtay umu salama iyo haweenka kale taquulu iyadoo le ina nisaaka nabi allah haweenkaadii yanshudnaka allah ilaahay bay kugu dhaarinayaano kugu weydiisanayaan alcadla inaad u cadaalad samayso fii binti abibakrin abubakr gabadhiis fi beyti abibakr abubakr gabadhiis gabadhan ina abubakare caaisha inaad sida loola dhaqmayso ee hadiyada gurigeeda loo soo tuurayo gabdhaha kalena sidaas cadaalad baan rabnaa cadaaladii waa sameeyeen rasuulka alah salam wax dheeraadi raadinayaan fakalamathu way la hadashay saa ku dheh baa layidhi nabiga way la hadashay faado faqaala wuxuu yihi yaa bunaya gabadhaydii alaa tuxibiina sooma jeclid maa uxibu waxaan jecla qaalad waxay tihi bala nabi alla waan jecla waxaad jecesha marka waxaa wey caaisho waan jeclahaye ha islugoynina ku dhawi caasho waan jeclahay anigana jeclo wey manaa saas o kale wey marka dee halkaas ayaduna meel la dhaafo la maro ma laha waa qofkii labaad iyo ergadii labaad wey farajacad way noqotay ilayhina haweenkii bay ku laabatay faakbarathuna way u sheegtay faqulna waxay ku dhaheen irjicii ileyh ku laabo mar kale ku noqo faabad way diiday an tarjica inay noqoto ma jirtay tiri hadalkaas nabiga calayh salaam uu yihi dib inaan ugu laabto alaa tuxibiina maa uxibu inaan haddana sii jiiro arrin dhicikasa maaha bay tiri radia allahu canha faarsalna waxay u direen zaynab binti jaxsh oo nabiga calayh salaatu wasalaam ay mxuu ahaa ilmooda ay ahaayeen eedadii baa dhashay nabiga eedadiis oo la dhihi jiray umayma umayma binti cabdilmualib yaa zaynabada dhashay aad ba xagga loo lankara caaisha aad ba olo loolami jirtay oo hadalada iyo wax badan ba ayaduna ay hadli jirtay marka zaynab baa lade marka u dambeysay la baalay faatatu way u timid nabiga calayh salaam faaqladad waa ku adkaysay hadalkii wa qaalad ku tiri ina nisaaka haweenkaada yshudnaka allah markainada habeenkeedii mayna sugina gurigeeda kumayna sugine guriga caaisha ku doonatay guriga caaisha nabigoo jooga ina nisaaka yanshudnaka allah ilahay ku dhaarnay alcadl cadaalada samayso fii binti ibni abi quxaafa in abi quxaafa gabadhiis abubakara gabadhaas ayada ah u dhalay inaad cadaalad u samayso dadka gabdhaha kale lamid ka dhigto farafaca sawtahaa sawtkiiba kor u qaaday xataa tanaawalad caaishata caaishayda lacdayba oy gaadhay wax ka sheegtay wahiya caaishada qaacida waa iska fadhidaa fasabadhaa markaas cayday caaishay cay ka badisayba caradii baa yay xajin weyday ciilka u qabtay gabadha saasay tiri waxay ka sheegtay xataa ina rasuula اllahi salى اllahu alيh alih wasalam layandur wuxuu fiirinaya ilaa caaishata caaisha hal takalam hal tatakalam bal inay hadasho riwaayo kale waxay leedahay fi saxix muslim ku sugan caaisha radi allahu canha waxay leedahay kuntu uraaqibu rasuula اlahi sal la alay slam nabigaan fiirinayay bal inaan uu i baaqo oo aan ka dareemo inaa hadda aan iska celin karo gabadhan ayada gabadha gurigaa la timid maxaad ola hadashay iyo waxaynu dhahan ay ka baqaysaa marka haddii ka badbadayso halka ay gaadhay inaan hadda aan iska celin karo nafteeda difaaci karo inaan nabiga aan ka ogaadaan hadda fiirinayey way ogaatay marka nabiga hadda inuunan waxbaba ka qabin hadday isdifaacdo hadasho nabiga calayh salaam marka caaishuu fiiriyey way fahamtay qaal fatakalamad caaishatu caaisha way hadashay taruddu calaa zaynaba ayadoo zaynab iska radinayso iska difaacaysa xataa askatat ha ilaa ay ka aamusiisay say uwadabay aamusiisay ka qayladbadisay riwaayo kale waxay tihi xataa jan fariiq candhufti bay angegtay candhufteedii candhuftii ku cedisay wey qaala waxay tihi fanadara nabiyu sala allahu alay wasalam ilaa caaisha markaasuu caaisha fiiriyay nabigu qaala yihi inahaa bintu abi bakar ah, waa ina abu bakar buu yihi ah, abu bakar waad ku banaanta aabaha waad ku banaan oo kale wey aabaha walla wuu ku dhalay abu ninka dhaqaanay oo kale wey iska celis marka haweenka laisla qabo haddii mararka qaar ay meelaha ku hahadlaan banaanka in laiskaga maro ha kala go-aane ha kala haraane waxba dhibaata male marka waa dib baa laga heshiin doonaa haddiise isdilaayaan kuma jirtaan malaynaya ayib qaala lbukhaariyu bukhaarina wuxuu yihi alkalaamu lakhir qisatu faatima yudkaru waxaa laga sheegay can hishaam qisada dambe ee faatima ku saabsan hishaam bin curwa laga warram can rajuli can zuriy can moxamed bin cabdiraxman waqaala abu marwan can hishaam can curwata kana annaasu yataxaruna bihadaayahum yowma caaisha ayay la qasdi jireen وcan rajuli min qurayشhi warajuli min almawali can zuri wuxuu ka wariyey can moxamed ibn cabdiraxman ibn xaarib bin hishaam qaalat caaisha kuntu cinda nabi sal slam faاsta'danat faadima idan dalabtay marka riwaayooyinkan waa mutaabaca majaahiil baa ku jirta waana mutaabaco waxba badhibayso xadidka isagoo mawsuula ayaa soo ogaatay oo noo soo hormaray wallahu aclam wbilahi towfiq salى اllah wslama عlى nabiyina mxamedi wعalى alih وsaxbi aجmaعin